alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii ahaa min adyab اlminax fi cilmi اlmusطalax waxaa inoo dembeeyey baabkii ahaa baabu man xadaa wanasiya waxay yidhahdeen labada sheekh raximahum اllah almusalsal musalsalkii hada maxaluhu macalkiisii iyo meeshii looga hadlayay waa halka almusalsalu musalsal huwa musalsalku maa xadiid weeye ittafaqa ay iswaafaqeen ruwaatuhu kuwa soo warinayaa iswaafaqay aw bacduhum qaarkoodaa iswaafaqay calaa wasfin sifa isku waafaqeen sifadaasoo liruwaati u sugnaatay ruwaadda sifo ay leeyihiin awi alriwaaya ama sifo markaa u sugnaatay riwaayada siiqada wax lagu soo warinayo wa sifaat ruwaati ruwaadka sifaatka ay leeyihiin waxa weeye aqwaaluhum waa oraahyahooda wa afcaaluhum iyo ficilka ay samaynayaan weeye wa sifaat riwaayati riwaayadu sifaatka ay leedahayna waxa weeyaan maa yatacallaqu wax ku saabsan bisiiqi ladaai siiqada iyo lafdiga la isticmaalayo marka xadiidka la gudanayo aw bizamaniha wax ku saabsanoo ku tacalluqa weeye zamanka ay markaa leedahay riwaayadu wa makaaniha iyo makaanka markaasi riwaayadu ay leedahay maca lagu gudanayo wa huwa musalsalku nawcu nooc weeye noocaasoo waasicun ballaaran jiddan aad u ballaaran wa min fawaa'idihi waxaa ka mid a musalsal in la barto fawaa'idda laga helayo ijtimaaluhu inuu koobsaday calaa masiidi dabdi dabdi iyo xifdi dheeraad ah ee dabdigaasoo min ruwaatihi ruwaadda xaggooda ka ahaaday halkan waxay kaga hadleen culimadu musalsal tacriifka musalsalka waxa weeyaan min asilsila laga soo qaatay waa wixii xiriiro weeyaan marka wuxuu noqonayaa tacriifkiisu isilaaxa waa wixii ruwaaddu ama bacdigood ay isku waafaqeen wasfi u sugnaaday ruwaadda ay leeyihiin ruwaaddu wasfi ay leeyihiin ama riwaayadu wasfi iyo sifa ay leedahay ruwaaddu wasfiga ay leeyihiin isku waafaqayan waxaa weeye ficil ficil inay wada sameeyaan ama oraaha inay isku wada raacaan waa arki doonnaa tusaalayaasha ayagoo markaa qowl isku waafaqay ama isku waafaqay ficil waa arki doonnaa insha allah tusaalahaas riwaayadu sifaatka ay leedahayna waxa weeyaan wax ku saabsan siiqada loo gudanayo xadiidka marka la gudanayo siiqa lagu gutaa xadaanaa samictu akhbaranii can fulaanin waa siyaq uladaa baa la yidhaahdaa marka waxay isku waafaqayaan ruwaaddii hal siiqo oo mid kasta wuxuu odhanayaa xadaanii fulaan xadaanii fulaan ilaa aakhiri sanad ama can fulaanin can fulaan ama samictu fulaanan mid kasta wuxuu odhanaya samictu marka waxaa la odhanayaa musalsalun bisiiqati samictu musalsalun bisiiqati ahbaranaa ama xadaanaa min awal sanad ila aakhirihi marka waxay noqonaysaa wax ku saabsan siiqada loo gudanayo xadiidka ama zamanka la gudanayo oo zaman mucayan ay sheegayaan abaranii fulanu fi shahri ramadaan abaranii fulan hada alxadii fi shahri ramadaan kii kale wuxuu ohanaya akhbaranii fulanu hada alxadii fi shahri ramadaan wahaakada ila akhir alxadii waxay isku waafaqayaan makaan akhbaranii fulan hada alxadii fii maka mukarama ayib wahaakada makaankaas yaan isku waafaqayaa dhammaantood marka waa nooc waasaca weeyaan musalsalku aqsaamtiis yani aad bay u fara badan tahay fawaa'idda laga helayana waxaa ka mid ah inuu koobsaday dabdi dheeraad ah oo raawigu xataa wuxuu hayaa yani ciddii u sheegtay hadalkii uu ku yidhi wuu hayaa markuu u sheegayey qoraahdii uu ku yidhi wuu hayaa ama ficilku uu samaynayey buu hayaa ama sheekhii u sheegay siiqadu ugu sheegay buu hayaa wahaakada marka waxaa la socda dabdi dheeraad ah riwaayada waxaa ka dheeraada shay zaa'id a la socda marka hadduu asaxaba musalsalkaasi fawaaidda laga helaya waxaa weeyaan ruwaaddu inay si xoog badan xadiidkan u dabdiyeen ayb almusalsal huwa maa xadii weyaan ittafaqa iswaafaqeen ruwaatuhu ruwaadsa iswaafaqay aw bacduhum qaarkooda iswaafaqay calaa wasfin sifa isku waafaqeen sifadaasoo liriwaayati u sugnaatay yani markaasi ruwaadda aw iriwaaya calaa wasfin liruwaa calaa wasfin sifayn liruwaati u sugnaatay ruwaadda ay wax sifaynayaan aw iriwaaya calaa wasfin liriwaaya ama yani markaasi sifa u sugnaatay riwaayada wa sifaatu ruwaati ruwaadka waxaa weeyaan sifayntoodu waxaa weeye aqwaaluhum aqwaashooda weeyaan bimacnaa qowl bay isku wada waafaqayaan oraah bay wada oranayaan dhammaantood wa afcaaluhum afcaashooda wey ficil bay wada samaynayaan kaasay isku wada raacayaan wa sifaat riwaaya riwaayada sifadeedu waxaa weeye maa yatacallaq wax ku saabsan bisiyaqi ladaai siiqada iyo lafdiga xadiidka lagu gudanayo oo raawi kasta uu kaga warinayo sheekhiisa aw bizamaniha aw maa yatacallaqu bizamani yani markaa alriwaaya oo wax ku saabsan yani riwaayada zamankeedii bay isku waafaqayaan aw makaaniha aw maa yatacallaq wax ku saabsan weeye bimakaani riwaaya riwaayada makaankeeda meesha lagu gutay wa huwa nowcun waasicun jiddan waa nooc marka aad waasaco weyaan aad waasac u ah weeyaan wa min fawaa'idihi waxaa ka mid a ah fawaa'idda laga helaya musalsalka markaad barato ijtimaaluhu inuu koobsaday calaa dabdi calaa masiidi dabdi dabdi iyo xifdi dheeraad ah dabdigaasoo min ruwaatihi kuwa soo wariya xaggooda ka ahaaday oo markuu sheego ayaa wuxuu sii raacinayaa hebel baa ii sheega xadiidkan asagoo taagan ama asagoo dhoolla caddaynaya marka xataa wuxuu xasanayaa yani raawigii u sheegay xaalkii siduu ahaabuu ka warramaya marka dabdi dheeraada marka ka muuqanaya wa min waxaa ka mid a ah, maa rawaahu alxaafid ibnu casaakir fii taariikhihi buu ku wariyey tarikh ibnu casaakir uu macruuf ku yahay qaala xadaana abulxasan cali bnu muslim alfaqiih wa akhada bilixyatihi markuu xadiidka u sheegay lixyada ama garku saa u qabtay xadaana cabdulcasiiz ibnu axmed wa ahada bilixyatihi isagoo lixyadu qabtay ambaanaa naad waa ambaanaa wey ambaanaa abuu camar cumaan ibnu abi bakar wa ahada bilixyati isna lixyadu saa u qabtay xadaana anaadu waa xadaana lasoo gaabiyey wey xadaana moxamed ibnu isxaaq alcabd wa ahada bilixyatihi ambaanaa axmed ibnu mihraan wa ahada bilixyatihi xadaana sulaymaan ibnu shucayb alkaysaani wa ahada bilixyatihi xadaana shihaab ibnu khiraash waahada bilixyatihi xadaanaa yaziid ariqaashi waakhada bilixyatihi xadaanaa anas ibn maalik radi allahu canhu waakhada bilixyatihi qaala anas wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka odhanaya calayhi salaatu wasalaam laa yuminu alcabdu addoonku iimaankiisu ilahay muusan rumayn laa yuminu alcabdu iimaanan yani markaasi iimaankii waajibka ahaa lama imaan ama ilaahay muusan rumayn laa yumin cabdu allaha alla muusan rumayn xataa yumina bilqadar ilaa uu rumeeyo qadarkii khayrihi kiisa khayrka ah wa sharihi iyo sharka ah wa xulwihi kiisa macaan iyo wa murihi midkaan macaanayn waqabada rasuulu llaahi sal alla alay waslam xadiidkaa markuu rasuulku u sheegay calayhi salaatu wasalaam saxaabigaasi qabada wuxuu qabtay rasuulullaahi sala allahu alay waslam calaa lixyatihi iyo garkiisa uu qabtay wa qaala wuxuu yidhi aamantu bilqadar qadarkaan rumeeyey khayrihi wa sharihi wa xullihi wa murihi marka xadiikaasi wuxuu ku tasalsulay ficilkaas wa ahada bilixyatihi ficilkaas ay samaynayaan ruwaado dhan ayuu markaa ku tasalsulay min awali sanad ila aakhirihi ayib eh, marka laakiin waa musalsal aciifa weeyaan musalsal daciifa weeyaan waxaa ku jira yani markaasi ninka la yidhahdo yaziid alriqaashi baa ku jira waa zaahidun daciif waa nin zaahida ah laakiin waa daciif ruwaadda qaarkoodna waa ku mubaalaqoodeen sida shucb oo kale waxaa laga so wariyey inuu yidhi inaan zinaystaan ka jeclahay bu inaan yaziid araqaash wax ka wariyo aad ba ugu mubaalaqooday marka ninkaas ayaa ku sugan marka musalsalku waa daciif weeyaan sanadkuna aad buu u dheeryahay isagoo intaan ka gaaban ayaa waxaa soo warinaya xaakim kitaabkiisa macrifatu culuum alxadiid ayuu ku soo warinaya isagoo markaa sanadku intaan u ka yaryahay lianna ibnu casaakir wuu ka dembeeyey yani markaasi yani macsaakir wuxuu ahaa buu dhintay waa qarnigii lixaad ayuu dhintay ayib markaasi xaakimna wuxuu dhintay qarnigii yani wuxuu ahaa shanaad buu ahaa marka sanadkiisaa ka gaaban marka musalsalkani waa musalsal daciifa weeyaan wa min alamilati waxaa ka mida tusaalayaasha ma rawaahu abu daawuuda wuxuu wariyey xadiidka uu wariyey abu daawuud wanasaa'i can mucaadi radi allahu canhu ana rasuula allahi sal allahu alayh wasalam qaala limucaad nabigu calayhi salatu wasalam mucaad wuxuu ku yidhi inii uxibuka waan ku jeclahay faqul dubura kulli salaa waxaad markaa ku qawshaa ood yani markaasi ku hadashaa salaad kasta gadaasheeda inaad dhahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik allahuma acinnii allow igu kaalme calaa dikrika xuskaaga inaan ku xuso allow igu kaalme wa inaan kuu mahadnaqo allow igu kaalme wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaageeda allow igu kaalme bimacnaa inaan si wanaagsan kugu cibaadaysto allow arrinka igu kaalme ayb lianna qofku hadduusan helin icaana min allaah isagu awood markaasi awood marka uu ku sameeyo cibaadaadkii yani markaasi yani ma hayo ida lam yakun cawnu min allahi lilfataa fa awalu maa yajni calayhi ijtihaaduhu yani haddii qofku uusan helin cawn iyo kaalmo xagga alle yani markaasi waxa dhaawacaya waxyeelaynaya waxaa ugu horeeya ijtihaadkiisa iyo yani markaas dadaalka u samaynaya marka qofna kama maarmo ilahay marka kaalmadiisa faqad tasalsala wuxuu ku taxmay biqowli kulli min ruwaatihi yani oraahda uu odhanaya mid kasto ka mida liman rawaa canhu cidda uu ka warinaya wuxuu ku odhanayaa inii biqowli kulli min ruwaatihi mid kasto ka mida yani markaas inuu oranayo liman rawaa canhu cidduu ka warinayo inii uxibuka yaa fulaan hebelow waan ku jeclahay faqul dubura kuli salaatin allahuma acinii calaa dikrika ayb ilaa akhirihi yani allahuma acinii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika marka kii hore wuxuu ahaa tasalsala bificlin qabdi lixya dhammaan waxay yani markaa mid kastaba yani ficilka uu samaynaya wuxuu ahaa inuu lexyadiisii qabto kan laakiin wuxuu ku tasalsulay hadalkaas inii uxibuka waa oraax mara kii hore musalsalun bilficli buu ahaa kanna wuxuu noqonayaa musalsalun bilqowl oraahdaas inii uxibuka ayuu markaa isku raacay yani sanadku xadiiku waa xadii yani saxiixa oo haabita weyan xadiidkani xaakimna wuxuu ku sheegay inuu yahay yani calaa shardi shaykhayn in markaa lagu soo wariy oo rijaaha yani markaa sanad ku sugan inay yihiin rijaal shaykhayn culimmaduna kutub gaaray ka alifeen musalsalaadka waxaa ka mid a ah almusalsalaat alkubraa oo uu leeyahay imaamu siyuuti raximah ullah yani ilaa xadii oo musalsal ah dhammaantood ayuu ku sheegay xadii oo dhammaantood musalsala ah ayuu ku sheegay marka almusalsalaat alkubraa ayaa la yidhaahdaa marka halkaasaad u raajacaysaa axaadiita markaasi musalsalka lagu sheegay inay yihiin waxaa ugu saxiixsan musalsalka yani siday culimmadu sheegeen almusalsalu biqiraa'ati suurati saf in la akhriya suuratu saf yani markaasi musalsalka noocaasa ayaa ugu saxiixsan oo yani markaa ruwaadoo dhan mid kastaba wuxuu akhrinayaa suuratu saf min awaliha ila aakhiriha buu akhrinayaa marka waxaa loo yaqaanaa musalsalun biqiraa'ati suurati saf xadiid cabdullahi bn salaam almuttafiqu wاlmuftariq almu'talif wاlmukhtalif almutashaabih hada maxaluhu intaa la soo sheegay maxalkoodii waa halka almuttafiq wاlmuftariq waa nooc waaxida weeye waa kii iswaafaqsanaa oo kala tagsanaa waa noocun waaxid almu'talif wاlmukhtalif kii isku dumay oo iskhilaafsanaa waa nooc almutashaabih kii yani isku ekaa waa nooc saddexaad weeyaan ayb wa min ahami anwaaci culumi اlxadiiث anwaacda culumulxadiidka kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid a ah, almuttafiqu walmuftariq baa ka mid ah wlmu'talifu walmukhtalif baa ka mid ah wlmutashaabihu min alasmaa'i baa ka mida ah, asmaada teeda shabahaysa walalqaabi iyo naanaysyaha kuwa shabahaya waalansaabi nisbooyinka kuwooda nshabahaya ayb yani anwaacda culumulxadiidka waxaa ka mida ah kuwa ugu muhiimsan barashada la baranayo almuttafaq wlmuftariq almu'talif wlmukhtalif mutashaabih asmaada markaas isa ama naanaysyaha yani isku eg iyo markaa nisbada isku eg yani markaa meel loo nisbaynayo waman lam yacrif dalika qofka arrinkaa aan baran muttafiqii muftariqii iyo mutalifkii mukhtalifkii mutashaabih qofkaan baran oo miman kuwa ka mida yashtaqilu miman cid ka mida yashtaqilu ku howlan bilxadiii xadiidka ku howlan lam ya'man calaa nafsihi naftiisa aamin oogama ahan alcithaara inuu simbiraxdo oo qalad uu ku dhaco walam yaslam kana nabadgeli mayo min alqatxi in markaa la duro qaxigii aljaarixi dhaawacayey yani culimadu waxay leeyihiin ciddaan aqoon u lahayn almuttafiq walmuftariq iyo noocyadaas kale oo markaa weliba ka mida ah, raggan cidda ku mashquulsan cilmiga xadiidka oo muxadisiinta ka mid ah oo cilmiga xadiidka baranaya qofkaasi aamin oogama ahan inuu markaasi alad ku dhaco qalad inuu ku dhaco ayib kana badbaadi mayo markaasi in la jarxiyo oo la yidhaha waa majruux liannahu qaala kada wa kada waxaasuu ku hadlay idan marka in la barto waa muhiim si aan lagu jarxin almuttafiq wاlmuftariq huwa kaasi maa xadiiث weeye itafaqad ay iswaafaqday asmaau ruwaati ruwaadda magacyahooda baa iswaafaqay aw maca asmaail aabaa'i aabayaasha magacyahooda macooda ayay asmaadu iswaafaqday bimacnaa asmaadoodii baa iswaafaqday asmaadii aabbayaashuna way iswaafaqday muxamed ibnu cabdilaahi oo kale maalan iyo fasaacidna wax ka badan fasaacidna waxaa soo gudagelaya magaciisii raawiga magaciisii iyo magacii aabbihii iyo magaci awowi ayaa iswaafaqay aa ama ka badanba waxay iska waafaqeen lafdan xagga dhawaqa wa iyo xagga dhigaalka iyo qoraalka iska waafaqeen iskusina waa loo dhigaya waa loo qoraya iskusina waa loogu dhawaaqaya wakhtalafat ashyaakhuhum wakhtalafat waxaa iskhilaaftay ashyaakhum shuyuukhdoodii naxwu cabdilaahi ibni cumar wacabdilaahi ibnu cabaas wacabdilaahi ibni zayd ibni caasim cabdillahi ibni zayd ibni caasim wuxuu macruuf ku yahay saaxib alwuduu baa la yidhahdaa xadiidka ku saabsan wuduuga weysada ayuu soo wariyey saaxib alwuduu ayuu macruuf ku yahay wa cabdulaahi ibnu zayd ibnu cabdi rabbihi asna wuxuu macruuf ku yahay saaxib aladaan waa ninka ku riyooday adaanka adinkan yani ku riyooday weeyaan ayib marka raggaasi waa isku magacyo dhammaantood dhammaantood waa isku magacyo waa cabdulaahi cabdulaahi cabdulaahi cabdulaahi weeye laakiin waxaa iskhilaafsan aabbahood baa iskhilaafsan marka waxaa la odhanayaa almuttafiq walmuftariq baa la odhanaya muttafiqun fi lismi magaca iska waafaqeen muftariqun fi dawaat laakiin isku daato maaha cabdulahi bn cabaas iyo cabdulahi bn cumar laba nin bay kale yihiin soo waadix maaha midna waa qurashi yani wuxuu noqonayaa yani min bani haashim wey ibn cabaas waa haashimi cabdulaahi ibn cumarna waa cadawi waa yani min bani cadawi yani weyaan alcadawi alcadawi weeyaan marka ashkhaastii way kala duwan tahay laakiin magacii baa itafaqat asmaa'uhum waاkhtalafat dawaatuhum isku daata maahan kanna waa shasi kanna waa shasi wuxuu sheekhu yhi raximah اllah wamacrifatu wafaa'idatu macrifati hada الnowc nowcan in la barto faa'ida laga heli waxaa weeye alamnu in laga ammaan helo min allabsi dhehgalan in wax kaa dhehgalmaan farubamaa yudanu اlmutacadidu waxaa laga yaabaa in loo maleeyo dad fara badan waaxidan hal qof cabdulaahi cabdulaahi cabdulaahi inaad hal qof moodo baa suurtagal ah kamaa waqaca libacdihim sida qaarkoodba yani markaasi u dhacday oo ku dhacday qaarkood oo ay moodeen dad fara badan eh, hal qof dad fara badan bay hal qof moodeen warbamaa yakuunu bacdu lmushtarikiin waxaa kaloo suurtagala yakuunu inuu ahaado bacdulmushtarikiina ay fi lasmaa'i kuwa asmaadan wadaagaya inay qaarkood noqdaan baa suurtagala daciifan daciif mid ka mida raggii magaca wadaagaya ayaa daciif noqonaya oo markaasi fa Eh, markaa qofkii uu daciifiyo aiata ninkii iqada ahaa oo wayuwaia uu tawiiqi adaciifa kii markaa daciifka ahaa yani rag isku magaca ayaa waxay isugu jiraan ducafo iyo iqaad bay isugu jiraan haddii marka aan la kala saarin raggii marka maxaa dhacaya haddii aan la kala saarin waxaa dhacaysa in kii daciifkaana iqa laga dhigo kii iqada ahaana laga dhigo daciif laga dhigo arrinkaasa marka dhalanaya marka faa'idada laga heliy waxaa weeyaan in aad raggii kale ogaato fulaan ibnu fulaan adaciif fulaan ibnu fulaan aiqa waa isku magac magaciisii iyo magacii aabbihii iyo magaci awowgii way wadaageen laakiin kana waa iqo kana waa daciif marka markaad barato kana inuu fulaan ibnu fulaan yahay iqada ahaa kana fulaan ibnu fulaan yani daciifka ahaa isku qaldimaysa markaas marka arrinkaasa laga faa'iidaya almu'talif wاlmukhtalif huwa almu'talif wاlmukhtalif huwa waxa weeyaan an ta'talifa alasmaau asmaadii inay isku dumato yani isku mid noqoto aw ilalqaabu itilaafku waa an tajtamica alasmaau asmaadii inay midowdo aaabu aw ilalqaabu ama naanaysihi aw ilansaabu ama nisbadii alansaab waa nisbadii in yani markaa alqurashi albasri in meel loo nisbaynayo aan waxay ka kulmayaan khatan xagga qoraalka wtakhtalif inay iskhilaafdo nuطqan xagga kudhawaqa mil miswar bikasri اlmiimi wasukuuni siin اlmuhmalati siinkaan dhibicda lahayn oo markaa la sukuuniyey wa fatxi اlwaaw xaalu ku dhehnaaday wowgii oo la fatxiyey almukhafafa miswar wey miswar waxaa loo yaqaanaa arrinkan oo kale addabd bilxuruuf baa la yidhaahdaa waxaa lagu dabdinayaa kelmaddii xuruuf meeshii yani markaa la xarakayn lahaa xaraka keliya lagu kaaftoomi lahaa lagu kaaftoomi mayo waxaa la raacinayaa bilxuruuf bikasri اlmiimi wasukuuni اsiini almuhmalati almuhmalati marka laleeya marka maxa laga ixtiraazaya shiimka baa laga ixtiraazaya oo mishwar maahane waa miswar wa fatxi lwaaw xaaluu ku dheehan yahay wowgii oo la fatxiyo miswar la yidhaahdo almukhafafa ee marka la fudeeyey oo aan la shidin kaas waa mid wey wa musawar musawar bidammi lmiimi miimkii oo la damiyo wa fatxi siini siinkii oo la fatxiyo wa tashdiidi ilwaawi wowgii oo la shido almaksura inoo qoran lakin waxa wey almaftuuxa wowga fatxisan in markaasi la shido oo layihahdo musawar la yidhahdo musawirma waa musawar musawar in la yidhaahdo weeyaan ayib marka musawar iyo wlmukhtalif baa laodhanaya oo maxaa loo yidhi waxay iska waafaqeen xagga xuruufta leanna dhammaantood labaduba maxay yihiin waa miim iyo siin iyo waaw iyo raa labaduba musawar iyo miswar labaduba miim iyo siin iyo wow iyo ra wey lakiin maxay isu khilaafeen waxay isu khilaafeen xagga yani markaasi dhawaqa oo midna waa musawar midna waa miswar isku dhawaq maahan waxaa la mida wasalaamun bitakfiif xaalu ku dhehnaaday wasalaamun iyo salaam bitashdiidi xaalu ku dhehnaaday ayib qaar marka ka mida kuwan oo kale asmaadan oo kale ee daabid bay u sameeyaan maalan hadda salaam oo kale waxay odhanayaan wax alla waxay saa ku yimaadaa siin iyo laam iyo alif iyo miim ku yimaadaa waa bitashdiidi salaam weeye ilaa hamsatun shan mooyaane markaase waxaa lagu sheegayaa shantii shantii marka waxaa ka mid ah cabdullahi ibnu cabdulaahi saxaabigii yani markaas soo islaamay oo asalkiis yahuudiga ahaa aabihii salaam ayuu noqonaya salaam salaam maaha marka wax alla wixii magacaas leh waa bitashdiidi ilaa hamsa shan mooyaane shantaasna waxaa ka mid ah yani cabdulahi ibnu salaam aabbihii baa ka mid oo salaam ah ayib wsalaam bitashdiid wa faa'idatu macrifati hada nawc noocan barashada la baranayo faaida laga helay waxaa weeye almnu in laga amaan helo min ataصxiifi taصxiif iyo wtaxriifi taxriif horaan usoo marnay taصxiif iyo taxriif taxxiifku waa wixii agga dhibcaha ku saabsan weeye taxriifkuna waa agga xarakaadka waxay ku saabsan weeye ayib caqiil iyo cuqayl oo kale isku qaldo taxriif bay noqonaysaa eh, taصxiifkuna waa wixii markaa ku saabsanaa xagga dhibcaha oo yani markaa bashiir iyo yani markaa bushayr oo kale isku qaldo culimmada qaarkoodna waxay ka dhigaan ataصxiif wاtaxriif anahuma shayun waaxid inay isku mid yihiin bay ka dhigaan laa farqa baynahuma saasay marka culimada qaarkoodna ka dhigaan xaafid ibn xajar raximah اllah ayaa markaa kala tafriiqiyey almuhim barashada la baranayo noocan noocyada in la barto mu'talif iyo markaa mukhtalifku waxaa laga faa'iidayaa inaad tasxiif ka nabad gasho oo tasxiif aadan ku dhicin lanna haddii aadan kala baran alaam baad salaam iska odhanaysaa salaamna maxaad iska odhanaysaa salaam laakiin markaad barato kana inuu salaam yahay kana inuu yahay kana inuu yahay salaam kana inuu salaam yahay waxaad ka nabadgelaysaa inaad tasxiif ku dhacdo waad ka badbaadaysaa ayib wuxuu noqonayaa markaasi dawaabid ay culimmadu u sameeyeen in markaa lagu dabdiyo oo kutub gaara markaa laga qoray oo arrimaha noocaasa kala caddaynaysa almutashaabih nooca saddexaad waxa weye mutashaabih huwa mu'allafun wuxuu ka kooban yahay min alnawcayni asaabiqayni labadii nooco horuu ka kooban yahay waxadduhu ay tacriifuhu tacriifkiisu waxaa weeye an tattafiqa inay iswaafaqdo asmaa ruwaa ruwaadda magacyahoodu inay iswaafaqdo lafdan xagga dhawaqa wa khatan iyo xagga markaasi dhigaalka iyo qoraalka wa takhtalifa ay iskhilaafto asmaa'u alaabaa'i aabbayaasha magacyahoodu lafdan xagga dhawaqa laa khaar xagga qoraalka maaha aw bilcagsi ama arrinka cagsigiisa weeyaan yacni waxaa iswaafaqaya aabbayaashii magacyahoodii lafdan wa laakiin ruwaaddii magacyahoodii ayaa iskhilaafaya iswaafaqaya lafdan laa khatan ka hor cagsigiisa weeye naxwi moxamed ibnu caqiil bifatxi lcayni lmuhmalati caynka aan dhibicda lahayn aynkii baa laga ixtiraazaya naxw maxamed ibnu caqiil bifatxilcayna xaaluu ku dhehnaaday caynkii in la fatiyo caynkii almuhmalati aan dhibicda lahayn wa muxamed ibnu cuqayl weeye bidami xaaluu ku dhehnaaday ay bidami alcayn marka muxamed iyo maxamed marka la eego wuxuu noqonayaa almuttafiqu waalmuftariq buu noqonayaa lianna maxamed iyo maxamed wey waa isku mid laakiin waxay ku kala duwan yihiin daataday isku khilaafeen lakin waa isku magac marka wuxuu noqonaya almuttafiq iyo cuqaylna wuxuu noqonayaa almu'talif wاlmukhtalif i'talafa fi اlxuruuf xuruuftii uu markaa iska waafaqay iyo qoraalkii fi اlkhaط wakhtalafa fi allafdi dhawaquna isku khilaafay marka kaa dambana wuxuu noqonayaa almu'talif wاlmukhtalif buu noqonayaa markay isku yimaadaan marka oo ay meel isugu yimaadaan muttafiqii muftariqii iyo mu'talifkii mukhtalifkii waxaa la odhanaya mutashaabih baa la odhanaya lanna labadiibuu kulmiyey labadii nooc ayuu markaa kulmiyey dhanka hore marka laga eego waa almuttafiq walmuftariq maxamed iyo marka laga eego marka cuqayl iyo caqiil laga eegana muxuu noqonayaa almu'talif walmukhtalif marka magac gaara loo bixiyey meeshii la odhan lahaa almuttafiq walmuftariq walmu'talif walmukhtalif lagu sheegi lahaa waxaa la almutashaabih baa la yidhaha noocaas labadii nooco hore oo isku yimid mutashaabih baa la iska yidhaahdaa ayib waxaa la mida washurayxun ibnu nucmaan bishiin almucjamati xaal ku dhehnaaday hurayx walxaa ilmuhmala shurayx wa huwa mashhuur waa taabic mashhuur ah wa surayj ibnu nucmaan eh, bisiin almuhmalati xaaluu ku dhehnaaday siin aan dhibic lahayn wljiimi almucjamati wljiimi xaal ku dhehnaaday wa huwa min shuyuukhi albukhaari wahuwa min shuyuukhi albukhaari wuxuu ka mid yahay surayj ibnu nucmaan yani marka oo marka siin uu yahay shiin uusan ahayn culimmadii imaam albukhaari ayuu ka mid yahay wax ka bartay marka eh, in la dabdiyo asmaadaasi oo la xifdiyo oo dawaabidda loo sameeyey lagu dabdiyo ayuumbaa lagu kala saari karaa wax markaasi naxwo loogu noqonayo ama sarfi loogu noqonayo maaha taxamul xadiii wa addaa'uhu hada maxaluh halkan waxay kaga hadlayan culimmadu xadiidkiioo la xambaaro iyo in la guto taxamulku waa xadiikii ardaygu inuu qaato oo sheekhi ka qaato adaaguna wuxuu noqonayaa inuu asagu uu sii gudbiyo arday markaa uu usii gudbiyo saasuu noqonaya taxamul xadiii xadiikii in markaa la xambaaro waxa weeyaan riwaayatuhu waa in la wariyo wa akhduhu waa in la qaato can ilmashaayikhi bilyaa in laga qaato mashaayikhda ayb wayushtarau waxaa loo shariyaa fi lasaxi fii dalika i aصaxi qowlka sixada badan fii dalika arrinkaas taxamulka fii dalika ay fi taxamul xadiid waxaa loo shardiya ictibaaru اlfahmi wاltamyiizi in markaa la eego la ictibaariyo qofkan wax taxamulaya yani fahamkiisa wax ma fahmaya watamyiizi iyo wax kala soocidda qof wax kala sooci kara ma yahay mase maahan ayib taxamul Eh, taariifkiis wuxuu noqonayaa xadiidkii oo la wariyo oo culimmada laga qaato haddaba waxaa shardiga marka xadiidka la taxamulayo qofkani wax taxamulaya waa inuu yahay qof wax fahmi kara qof wax kala sooci kara shardi maaha inuu baaliq yahay ilmuhu hadduu yahay mumayiz mid wax kala sooci kara yani markaasi eh, yumkinu lahu an yataxamal alxadiid waxaa suurtagal u ah inuu xadiidkii taxamulo oo markaa uu qaato culimada qaar waxay yidhahdeen waynuu kala sooci karaa bayna albaqarati waalximaar markii la weydiinaya maa haada waa odhan karaa haada ximaar wamaa haada ma haadihi baqara waa inuu kala garan karaa bayna alximaari waalbaqara mumayiz waa inuu yahay wax kala sooci karaa culimada qaar waxay yidhahdeen waa inuu jawaabta celin karaa marka wax la weydiiyo maalan laya magacaa waa inuu sheegi karaa yani qof jawaabtii kuu jawaabi karaa waa inuu yahay marka waa inuu wax fahmi karaa qofka xadiidka taxamulaya waa inuu marka wax kala sooci karaa kaasi waxaa loo yaqaanaa hardigaasaa loo shardinaya marka cidda xadiidka taxamulaysa aladaau ade huwa aduhu altaxdiiu waa waramid bimaa shay laga waramo qad taxamalahu qofka uu taxamulay oo marka uu qaaday xadiidkii qofka uu xambaaray uu qaatay waa inuu waramo wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa fii man yuxtaju alcadaalaa wdabdu cadaalad iyo dabdi baa loo shariyaa aadil waa inuu yahay daabitna waa inuu yahay marka adaaguna waa gudashadii weeye xadiikii qofku soo xambaaray inuu guto shardigeeduna waxaa weeyaan cidda markaasi riwaayadiisa la xujaysanayo caadil waa inuu yahay daabitna waa inuu yahay haddii laga waayo cadaalad iyo dabdi laga waayo warkiisa markaa lama aqbalayo in jaa'akum faasiqun fatabayanuu uruqu taxamuli wa siyaqu ladaa waa garanay taxamul muxuu yahay adda muxuu yahay waa garanay haddaba halkan waxay kaga hadlayan culimmadu uruqu taxamuli qaababka xadiidka loo qaato oo loo xambaaro wa siyaqu ladaa alfaadda lagu guto siyaqu waa jamcu siiqa siiqaduna waa lafdiga marka xadiidka aad sheegayso lafdigaad isticmaalayso taxamulkuna waa markaad sheekh ka qaadanayso qaabka looga qaato o waxa weeye duruqda xadiiska lagu qaato waaa n kow ka ah asamaacu samaac baa kow ka ah asamaacu maqal maxaa laga maqlaya min lafdi shaykhi sheekha lafdigiisaa laga maqlaya imla'an xaaluu yahay sheekhu mid marka wax yeerinaya min xifdigii ka yeerinaya xifdigiisa aw taxdiian xaaluu yahay sheekhu mid markaa ka xadiiaya bimacnaa xadiika ka sheegaya min kitaabihi kitaabkiisa wa huwa samaacu arfacu uruqi taxamul duruuda taxamulka xadiiska lagu qaato waa midda ugu sarraysa wa yuqaalu waxaa laodhanayaa fil adaa'i markaad gudanayso samictu waan maqlay aw samicnaa waanu maqalnay fulaana hebel baanu maqalnay waa sheekhi yani fulaanku uma xadaanii wuu ii sheegay aw xadaanaa wuu noo sheegay uma ahbaranii wuu ii warramay aw ahbaranaa wuu noo warramay uma amba'anii wuu ii warramay wanabba'anii wuu ii warramay wa amba'anaa wuu noo warramay wanabba'anaa wuu noo warramay waa isku macnee xadiidka markaad qaadanayso qaabka aan loo qaato ko waxaa qaababka loo qaato asamaac inaad sheekh ka dhegaysato sheekhii baa akhrinaya xadiidkii adiguna waad dhegaysanaysaa sheekhu markuu xadiidka sheegayo imaa dushuu ka haya dushuu ka akhrinaya ayib ama ma ahan kitaab uu soo qortay asaguna ayuu ka sheegayaa ee duruqa lagu qaato xadiidka ayadaa ugu sarraysa inaad sheekha ka dhegaysato baa ugu sarraysa ayib xadiidkii marka aad sheekha ka dhegaysatay bad waxaad doonaysaa adiguna inaad sii gudbiso oo marka arday aad u sheegto maxaad ohanaysaa marka markaad ardada u sheegaysa maxaad ohanaysaa waxaad ohanaysaa samictu shaykhii yaquulu kada wa kada ayib ama haddii lagula joogay oo ragga u badnaa samicnaa baad odhanaysaa waxaanu maqalnay waa markii koox la yahay weeye hebel oo markaa saas saas odhanaya waxaa la mid a ah, xadaanii anuu ii sheegay xadaanaa wuu noo sheegay abaranii abaranaa yani wuu ii sheegay cidda loo sheegay haddaad keligaa tahay waa akhbaranii haddii la badan yahayna waa akhbaranaa amba'anii waa haddii keligaa aad tahay oo sheekhu keligaa aad ka maqashay amba'anii wanabba'anina waa la mid wa amba'anaa wanabba'anaa waa isku macne wuu noo warramay weeyaan marka alfaaddaasoo dhan waxaa lagu gudan karaa marka aad ka maqashay sheekha lafdigiisa aad ka maqashay dhammaantood alfaadaasaa la isticmaali karaa naba iyo amba iyo ahbara iyo waa afcaasha saddexda mafcuul qaata ayay ka mid yihiin wakaara saabiqa naba ahbara xadaa ambaa kadaaka khabara sida marka ibnmaalik u ohanayo yani araa iyo aclama nabaa ambaa ahbara khabara dhammaantood saddex mafcuul bay qaataan ala mafaaciil wlafdu awalu lafdiga hore ayaa asraxu yani markaasi ku caddaan badan asraxu fi dalaalati cala asamaaci asraxu asagaa markaa ugu caddaan badan fi dalaalati sunta uu tusinayo cala asamaaci maqalka lafdiga hore waa kee samictu aw samicnaa lanna sheekhii baa kugu dul akhriyey waad maqashay marka waxaad ohanaysaa samictu samicnaa baad odhanaysaa kaasaa marka ugu saraaxa badan xagga caddaanta marka la eego labo alqira'atu cala shaykh qaabka labaad oo xadiiska lagu qaato waxaa weeye alqira'atu cala shaykhi sheekhi in lagu dul akhriyo wayusamiiha albacdu qaar ba waxay ku magacaabaan cardan bay ku magacaabaan cardi waa bandhig weeye ayib yowmaidin tucraduuna laa takhfa minkum khaafiya ilah baa yan idiin bandhigaya wey marka cardi waa bandhig lianna alqaari'a qofka akhrinaya yacridu cala shaykhi sheekhu u bandhigaya maa yaqra'uhu waxa uu akhrinayo sheekhu u bandhigaya sawaaun qara'a aalibu binafsihi waxaa isku mid a sawaan mustawin waxaa siman qara'a aalibu aalibku ha akhriyo cala sheekhi sheekha min xifdihi ha ka ahriyo aw kitaabihi kitaabu ka qortay sheekha ha ka ahriyo aw qara'a ama ha ahriyo calayhi ay cala shaykhi hayruhu ardayga cidaan ahayn walxaal huwa ardayguna yasmacu uu maqlayo wasawaan waxaa kaloo siman akaana shaykhu shaykhu ahaaya xaafidan mid qaybsan lima yuqra'u caleyh wax lagu dul akhrinayo aw amsaka ama ahaaya mid haysta alahu aw amsaka ama ha ahaado miduu hayo aslahu sheekha asalkiisa huwa asagu amsaka miduu hayo yani marka ha ahaato aslahu ee asla shaykhi sheekha asalkiis maanaa kitaabkiisii huwa ardaygii aw iqatun iqo oo hayruhu ardaygii hayrkiis ah ayib wayuqaalu waxaa laodhanayaa fil adaa'i marka la gudanayo ardaygii sidaa ku qaatay cardigaa ku qaatay xadiidkii markuu sii gudanayo oo uu sii gudbinayo wuxuu odhanayaa qara'tu waan akhriyey aw quri'a waa la akhriyey calaa fulaan walaal ana asmacna aan maqlayo anoo dhegaysanaya sheekhayga hebela lagu dul akhriyey walahu waxaa kaloo u bannaan an yucabira inuu ka cabiro bimaa sabaqa wixii soo hormaray oo mina siiqi siiqooyin ah bishari laakiin oo maxay ahayd siiqooyinka soo hormaray wa amba'anaa iyo xadaanaa iyo ahbaranaa ayuu isticmaali karaa bishari laakiin an yuqayida bilqiraa'ati waa inuu qiro ku qaydaa laa muطlaqan inuu iطlaaqa maaha naxw xadaanii fulaanu qiraa'atan calayh hebel baa ii sheegay xadiidkan laakiin qira'atan calayhi asagoo lagu dul ahrinayo ii sheegay bimacnaa xadiidku markuu ii sheegaya asagu iima sheegin oo afka kamuusan akhrin asagu laakiin cid kalea ku dul akhrinaysay ayib marka qira'a calayhi ku qaydaya wahal cardu cardigu musaawin mid la siban ma yahay lisamaaci maqalka min lafdi sheekhi laga maqlo aw duunahu mase waa ka sokeeya aw fowqahu rutbatan mase darajahaan waa ka sarreeya awaalun ay fiiha aqwaalun masaladan aqwaal baa ku sugan arjaxuha kan oo ugu xooga badan waxaa weeye ana samaaca maqalku arfacu asaga ka sareeya min alcardi cardigu ka sareeya walaslu fiihi ay fii dalika asalka iyo daliilka arrinkaasna loo daliishanaya waxa wey inuu ka sarreeyo aliqtidaau biاnabiyi sal allah alay slam nebigaa lagu dayanayaa fainahu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya cala naas dadka ku dul ahrinayay wa yucallimuhum sunana axaadiistana waa barayay calayhi salaatu wasalaam nooca weeye sheekhii oo lagu dul ahriyo sheekhii baa lagu dul ahrinaya ah, xadiidkii adiguna waad dhegaysanaysaa baa la yidhahdaa alqiraa'a cala waa la yidhaahdaa ilaa waa la isticmaalaayo sacuudiga iyo laga isticmaalaa oo sheekhii waa lagu dul ahrinaya kitaabkii yahay shardi maaha waxaa lagu dul ahrinayaa kitaabkii yani sheekhu ardaygu markuu xoogaa ahriyo ayuu sheekhu markaa harxaya intii ardaygu uu ariyey markuu dhammeeyo harxii ardaygu haddana sii bilaabaya meeshiibu ka bilaabaya sheekhu haddana harxay wahaakada marka alqira'a cala sheekhi baa la yidhahdaa ardaydii kalena waa dhegaysanayaan qaarigii marka ahrinayey sheekhiibu marka u bandhigaya sheekhuna waa dhegaysanaya waxaa marka isku mid ah ninkan ka warinaya sheekha ka warin doona asagoo ha ku dul ahriyo sheekhii ama arday kaleo ardadii ka mid aha ah ku dul ahriyo waa isku mid qiraa'a cala sheekhi baa loo yaqaanaa sheekhu ha qaybsanaado waxaa lagu dul akhrinayo ama ha haysto kitaab ama cid kale ha u hayso oo fiqo ah sheekhu kitaabku ma hayo mana xafidsana laakiin arday baa u haya kitaabkii sheekhuna waa fadhiya arday kalea marka akhrinaya waa laba arday midu waa akhrinaya miduna muxuu hayaa asalkii kitaabkii sheekha marka ardaygaa muxuu samaynaya hadduu qalad sameeyo kaasaa qabanaya ayib marka ama ardaygu asagu ha hayo asalkii ama cid kale sheikha ha u hayso waa isku mid intaasoo dhan waxaa loo yaqaanaa alqiraa'a cala shaykh xadiikaas aad ku qaadatay qiraa'a cala shaykh oo shaykhio lagu dul akhriyey aad ka maqashay markaad gudanayso oo aad u sheegayso ardaydaadii waxaad oranaysaa qara'tu aw quria haddaad adigu ahrinayso sheekh ku dul ahrisay qara'tu calaa fulaanin baad odhanaysaa haddii cid kale ay ku dul akhrisay adiguna aad maqlayso waxaad odhanaysaa quria calaa fulaan wa ana asmac xaal aan maqlayo ayaa lagu dul akhriyay baad odhanaysaa waxaa kaloo bannaan inuu ka cabiro ahbaranii xadaanii fulaanun ahbaranii fulaanun amba'anii fulaanun naba'anii fulaanun waa odhan karaa laakiin maxaa shardi ah waa inuu ku qaydaa qiraa'atan calayhi leanna maxaa la moodi karaa abaranii fulaanun haddii sidaa loo ilaaqo maxaa la moodi karaa inuu sheekhu akhrinayey adiguna aad maqlaysay si marka loo kala farqiyo waa inaad raacisaa qiraa'atan calayhi ayb shardigaasaa marka la raacinaya kadib culimmadu waxay soo arooriyeen cardigu sheekha loo bandhigo oo sheekha lagu dul akhriyo iyo sheekhu inuu asagu akhriyo keebaa sarreeya culimmada qaar waxay yidhaahdeen waa isku mid qaar waay yani samaaca yani markaas aqwaal baa ku sugan laakiin qowlka ugu raajax badan waxa weeyaan inuu samaacu ka sareeyo kii hore haddaan soo marnay sheekhu markuu arinayo iyo marka lagu dul arinayo markuu sheekhu arinayo ayaa markaasi xoog badan daliil baana arrinka loo haya daliilkeedu muxuu yahay inay ka sarrayso nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa sidaas wuxuu ahaa hadyigiisii laga soo gaaray oo nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana yaqra'u calaa saxaabatihi asagaa qur-aan ku dul akhrin jiray markaasay saxaabadu ka weelayn jireen oo waxyiga laga qori jiray ayib oo laga xufdin jiray kadalika axaadiita wuu u sheegi jiray way qaybi jireen idan yaa isticmaalay asamaac in laga maqlo yani markaa sheekhu inuu akhriyo ardaygana uu dhegaysto nebi maxamed baa laga soo gaara calayhi salaatu wasalaam mar hadday tahay hadigii nebi maxamed sal alla alay wasalam idan khayru lhadyi hadyi muxamadin sal allah alay wasalam marka taasaa sarraysa alqira'atu cala shaykh wayusamiiha albacdu qaar waxay ku magacaabaan cardan lianna alqaariya qofka akhrinaya yacrudu wuu bandhigaya cala shaykhi shaykhi buu u bandhigayaa maa yaqra'u waxa uu akhrinayo sawaun qara'a aalibu aalibku ha akhriyo binafsii naftiisa cala shaykhi shaykha ha ku dul akhriyo min xifdihina ha ka akhriyo aw kitaabihi kitaabkii yani markaa kitaabkiisa ha ka akhriyo aw qara'a calayhi hayruhu ama hayrkii ha ku dul akhriyo sheekha oo ardayga aan ahayn hayruhu ay hayra aalib wlxaal ayaa markaa lagu dul ahrinayaa huwa ardaygu yasmacu uu maqlayo haygaa lagu dul ahrinaya sheekha wasawaan waxa kaloo sima akaana shaykhu shaykhu ahaaya xaafidan mid qaybsan lima yuqra'u calayhi wax lagu dul akhrinayo aw amsaka ahaaya mid haysta aslahu asalkiisa huwa yani markaa ardaygii aw iqatun iqo iqadaasoo hayruhu asagaan ahayn wayuqaalu waxaa la odhanaya filadaa'i marka la gudanayo xadiidkii sidaa lagu qaatay qara'tu aw quriya calaa fulaan waan ku akhriyey ama waa lagu akhriyey hebel walxaal ana asmac aniguna aan maqlayo walahu ay liaalib ardayga waxaa u bannaan ay yajuusu liaalib an yucabira inuu ka cabiro bima sabaqa wixii soo hormaray oo min asiyaqi alfaad ah bisharti an yuqayida laakiin shardigu waxaa weeye inuu ku qaydo bilqira'ati yani markuu yidhahdo akhbaranii qira'atan waa oo abaranii faad usan yani markaa ku gaabsan naxw xadaanii fulaanu hebel baa ii sheegay qira'atan calayh yani markaasi qiro marka lagu dul ahrinay ayuu markaa iigu sheegay wahal cardu bandhigu musaawin miyuu la siman yahy lisamaaci maqalka laga maqlo min lafdi shaykhi aw duunahu mase waa ka sokeeya aw fowqahu rutbatan mase darajo ahaan wuu ka sarreeya aqwaalun ay fiiha aqwaalun masalada aqwaal baa ku sugan aqwaalku waa mubtade khabarkii lasoo qadarayo arjaxuhaa midka ugu miisaanka badan waxa weeye ana samaaca samaacu arfacu inuu ka sarreeyo min alcardi aw min alqira'ati cala sheikh walalu fiihi ay fii dalika arrinkaana asalkeedu iyo daliilkeedu wuxuu yahay aliqtidaau binabiyi sal la alay sl nebigaa lagu dayanaya fainahu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa yaqra'u lqur'aana qur'aanka mid akhriya cala annaas dadka wa yucallimuhum wuxuu bari jiray dadka asunana sunooyinka iyo axaadiidta ayuu bari jiray arrinka saddexaad waxaa weeye alijaazatu waa ijaazo wahiya ijaazadu alidnu waa fasax iyo ogolaansho sheekhu ayaa u fasaxaya ardaygii muxuu fasaxayaa fi riwaayati canhu inuu ka wariyo lafdan buu ogu fasaxayaa oo asagaaba u sheegaya aw kitaabatan ama u qorayaa wahiya ijaazadu anwaacu noocyo weeye waaxid an yujiiza inuu yani markaa u fasaxo u ogolaado sheekhu ardaygiisii muayanan yani markaasi mucayanan cid mucayana an yujiiza inuu ogolaado mucayanan qof mucayan ah bimucayanin kitaab mucayana inuu ogolaado wa huwa kaasna aclaha ka ugu sarreeyo wey naxu ajaztuka waxaan ku fasaxay an tarwiya canii inaad iga wariso saxiixa albukhaari ayaan ku fasaxay labo alijaazatu limucayanin waa in wax loo ogolaado oo loo fasaxo cid mucayan ah bihayri mucayanin kitaab aan la cayimin naxu waxa weye ajaztuka kuu ogolaaday riwaayata masmuucaati inaad iga wariso masmuucaati ay alaxaadii alatii samictuhaa axaadiitii aan ka maqlay culimmadayda inaad iga wariso ayaan ku fasaxay aaliatu ta saddexaad waxaa weeye alijaazatu n ogolaansho ligayri mucayanin cidaan mucayan ahayn ayaa waxaa loo fasaxayaa bimucayanin kitaab mucayan ah naxw ajaztu waxaan u fasaxay n u ijaazeeyey u ogolaaday oo u idmay liman adrakanii qof cid alle ciddii isoo haleeshay oo isoo gaadhay riwaayata saxiix اlbukhaari saxiix اlbukhaari inay iga wariyaan afar alijaazatu ligayri mucayanin waxa weeye in wax loo fasaxo cidaan mucayan ahayn biayri mucayanin halkaa waxbaa ka dhacsan bimucayanin baa noo qoran lakin waxa weeyaan biayri mucayan waxaan mucayan ahayn cid aan la cayimin baa wax loo fasaxaya waxaad u fasaxaysana wax la cayimay maaha naxu ajaztu waxaan u fasaxay liahli zamaani dadkaan isku wakhtiganahay waxaan u fasaxay riwaayata masmuucaati inay iga wariyaan wax alla wixii aan maqlay an alijaazaةu limacduumin yani waxa weye in wax loo fasaxo loo ogolaado loo idmo cidaan jooginba cidaan jirin tabcan xaaluu raacsan yahay macduumkaasi limawjuudin cid joogta naxw ajaztu lifulaanin hebel waxaan u idmay iyo waman cidda yuuladu lahu loo dhali doono bacdu hadda kadib bikada waxaasaan u fasaxay nooca saddexaadoo qaabka saddexaad oo markaasi ka mida ah siyaqu ataxamul waxaa weeyaan alijaaza uruq taxamul waa alijaaza ijaazadu waxaa weeyaan waa in sheekhu ardayga u fasaxo inuu wax ka wariyo fasaxaasi marka laba nooc noqon karaa inuu qoro sheekhi baa warqa qoray baa wuxuu ku qoray ajastu laka yaa fulaan an tarwiya canii kada wa kada ayuu u qoray ama inuu orah ahaan oogu sheego ku yidhahdo yaa fulaan ajastu laka kada wa labadaba bannaan marka lafdan aw kitaabatan haddaba ijaazadii noocyaday noqonaysaa midda koowaad waxaa weeyaan waxaa la ijaazaynayo waxaa weeye midda koobaad an yujiiza mucayanan bimucayan cid wax u ijaazanayso waa cid mucayana waa hebel qofka wax u fasaxayso waxa aad u fasaxaysana waa shay mucayana waa saxiix ulbukhaari hebelow waa ninuu yaqaano weeye kitaabka saxiixulbukhaariga iga wari marka cidda wax loo ijaazayey waa cid mucayana shayga la ijaazeeyena waa shay mucayan ah taas waadix weeye tan labaad waxa weeyaan cidda aad wax u ijaazaynayso waa cidaad garanayso waa ardaygaagii laakiin waxaad ijaazaysay shay aad cayintay maahan hebelow waxaan ku ijaazeeyey waa cid mucayana soo maaha wax alle waxaan wariyey ma qaydin maxay yihiin wax alle waxaan wariyey ma saddex waxay noqonaysaa cid aan la cayimin in wax loo ijaazeeyo laakiin waxa la ijaazaynaya mucayan ah muxuu noqday cid alle ciddii isoo haleesha oon isku wakti nahay waxaan u fasaxay inay iga wariyaan ciddaa marka miyay cayimanta oo mulaq soo maahan inay iga wariyaan saxiixulbukhaari waa la cayimay soo maha waa cayimany tan afraad waxay noqonaysaa waxaan u fasaxay waxay noqonaysaa in la fasaxo waxaan la cayimin in la fasaxo in loo fasaxo cidaan la cayimin waxaan la cayimin labadoo midna ma cayina oo maxay noqonaysaa waxaan u fasaxay ciddaan isku zamanka nahay ma cayinna ciddaan isku wakhtiga waxaan u fasaxay wax alla wixii aan maqlay inay iga wariyaan marka cidda loo fasaxay lama cayimin waa ahlu zamaan waxaa la ijaazaynay miyaa la cayimay asaguna maye waa bimasmuucaati kulliha tan ugu dambayse waxaa weeyaan cid aan jooginba in wax loo idmo laakiin shardi waxa weeye ciddaas aan joogin cid joogtay la socotaa sida maalan hebel baan u fasaxay hebel waxaan u fasaxay hebel waa mucayan sooma markaasa wuxuu ku soo cadfay cid aan joogin waman yuuladu lahu waman yuuladu lahu weli looma dhalin eh, marka waxay noqonaysaa ijaazatun limacduumin cid markaasi macduum ah in wax loo ijaazayn lakiin shardigeed waxa macduumkaasi mawjuud buu la socdaa marka hadda mawjuudku ah lifulaan waa cid mucayana waxa lagu soo cadfayna waa shay markaasi macduuma lagu soo cadfay idan shantaa nooc ayay noqotaa ijaazadu shantaa nooc bay noqotaa alijaazatu ijaazadu wahiya ijaazadu alidnu fasax wey sheekhu ardayga wax fasaxaya fi riwaayati canhu inuu wax ka wariyo lafdan buu ugu fasaxayaa min jihati lafdi oo oraah ayuu ku odhanaya aw kitaabatan ama qoraal wahiy anwaac noocyo wey kow an yujiiza waa inuu idmaa sheekhii muayanan kitaab muayanan ah. arday mucayan ah bimucayanin kitaab yani markaasi la cayimay wahuwa aclaha kaasaa ugu sarreeya naxw ajastuka waxaan ku ijaazeeyey an tarwiya canii inaad iga wariso saxiix albuhaari saxiixa muslimeh ayaan ku ijaazeeyey marka waa ijaazatu mucayan limucayan ta labaad waxa wey alijaazatu limucayanin bihayri mucayan cidda wax loo ijaazaynaya waa la laakiin waxaa la ijaazaynaya lama cayimin naxwu ajaztuka waxaan ku ijaazeeyey riwaayata masmuucaati wax alla waxaan maqla inaad iga wariso saddex alijaazatu waa idan la idmayo liayri mucayanin cidaan la cayimin ba waxaa loo fasaxayaa bimucayanin kitaab la cayimay naxw ajaztu waxaan u fasaxay liman adrakanii ciddii isoo haleeshay oo isoo gaadhay riwaayat saxiix bukhaari inay iga wariyaan saxiix ba waxaa loo fasaxayaa biayri muayanin liayri mucayanin biayri mucayan cid markaasi aan la cayimin ayaa waxaa loo fasaxayaa kitaab aan cayinayn naxw ajastu waxaan u fasaxay liahli zamaanii kuwan isku wakhtiga nahay riwaayata masmuucaati inay iga wariyaan wixii aan maqlay marka waa labaduba waa hayr mucayan weeye an alijaazatu limacduum waa in wax loo ijaazeeyo loo fasaxo cid macduum ah tabacan xaaluu raacsan yahay ay taabican limawjuudin wax jooga ayuu raacsan yahay wax joogu raacsan yahay macduumkaasi naxu ajaztu lifulaan hebel baan u jaazayey waa mawjuud iyo waman yuuladu lahu kaasna waa macduum marka macduum oo yani mawjuud lagu soo cadfay waman yuuladu lahu iyo cidda loo dhali doono bacdu hadda kadib bikada ayaan markaa u ijaazeeyey araabic tan afraad waxa weye almunaawalatu nooca afraad waxa weye munaawalo wahiya munaawaladu nowcaan laba nooc weeye ayib munaawaladu yani waxa weeyaan waa in cid wax loo dhiibo wey naawalanii waa ii dhiibay munaawalatan dhiibid marka almunaawalatu munaawalo wey waa dhiibid sheekhiibaa ardaygiisi kitaabka u dhiibaya hebelow ho kitaabka u dhiibay waa munaawala wahiya munaawaladu nabcaan laba nooc weeye munaawaladu laba nooc weeye alawal kan hore waxaa weeye almaqruunatu tii lagu lamaaneeyey bilijaazati idan wahiya ayaduna arfacu anwaac ijaaza ijaazada noocyadeeda ayadaa ugu sarraysa mulaqan xaalay ta midaan la kala qaaday ijaazoo dhan waxaa ugu sarraysa yani markaasi almaqruunatu bilijaaza ayb wa suuratuhaa suuradeed waxaa weeyaan haddii lagu sawiro an yunaawila shaykhu shaykhu inuu dhiibo aطaaliba ardaygu u dhiibaya aslahu kitaabkiisiibuu u dhiibaya asalkiis yani kitaabkii asalka ahaa oo hadda loo jeedo kitaabkiisii ayuu u dhiibaya aw farcan wuxuu u dhiibayaa sheekhu ardaygii farac buu u dhiibaya yani kitaab laga qoray asalkaa laga qoray faracaasoo muqaabalan bihi asalkii la qaabilsiiyey bimacnaa la barbar dhigayoo laisku eegay wayaquula lahu an yunaawila waa inuu dhiiba wayaquul lahu kuna yidhaahdaa haadaa kani riwaayatii ay marwiyaatii waa kuwii aan ka wariyey can fulaanin hebel ee farwihi cani anna iga weri taasuu noqonaya wa sharطuhu kaa shardigiis waxaa weeye an yubqiya aslahu sheekhu an yubqiya waa inuu baaqi yeelaa sheekhu aslahu kitaabka asalka ah cinda taalibi ardayga agtiisa ardayga waa inuu u dhiibaa caaliyatan ammaan ahaan waa inuu ugu dhiibaa aw hibatan ama siismo waa inuu siiyaa aw tamliikan ama waa inuu mulki siiyaa liyanqula canhu suu markaa ooga soo naqliyo maa fiihi aaniyata labaad waxaa weeye almujaradatu can ijaaza waa munaawalo laga dhartiray ijaazo idan lama socdo bian yunaawilahu waa sida inuu sheekhu u dhiibo ardaygii aslahu kitaabka asalka ahaa aw maa shay buu u dhiibayaa qaama istaagay maqaamahu maqaama alasli asalka yani markaasi maqaamkiisa istaagay oo waxaa istaagaya muxuu yahay waa farcan muqaabalan lilasli waa farc la qaabilsiiye asalkii muqhtasiran xaalu markaas ku gaabsanayo calaa qowlihi oraahda uu odhanayo haadaa samaacii waa kii aan maqlay wa riwaayatii can fulaan waa hebel wixii aan ka wariyey weeyaan walam yuctabar biha cinda aljumhuur yani markaa tani lama ictibaarin jumhuurta agtooda wa suurat ladaa'i suurada lagu gudanaya waxaa weeye wa aw almunaawalati munaawaladii yani markaasi marka la gudanayo suurada lagu gudanayo waxaa weeyaan xadaanii fulaanu ijaazatan ay biijaazatin hebel baa markaa ii sheegay ijaazu iigu sheegay aw bimunaawalatin munaawalu iigu sheegay wuu ii dhiibay wakada waxaa la mid a ah, ahbaranii hebel baa ii warramay ijaazatan buu igu warramay aw munaawalatan buu igu warramay aw naxwu dalik nooca afraad waxaa weeyaan waxaa loo yaqaanaa munaawalo munaawaladu waa suurada sheekhu inoo sheegay culimmadu noo sheegeen oo sheekhu inuu ardayga wax dhiibo kitaabka u dhiibo kadibna uu yidhahdo iga wari labay marka u qaybsamaysaa labadaas waxa weeyaan mid marka ijaazo ay la socoto kitaabkiibuu u dhiibay waana ku ijaazeeyey buu yidhi uu isugu daray ayib taas waa middaas weeye kitaabkii asalkii sheekhu uu wariyey ayuu u dhiibey ama farac loo eegay asalkii ayuu u dhiibey markaasaa wuxuu ku odhanayaa kitaabkan waa kitaabka hebel aan ka wariyey ee iga wariyey anigana ayuu odhanaya kale waxaa loo yaqaanaa munaawalatun maqruunatun bilijaaza waa munaawalo isku dhiibid ijaazana lagu daro iga wari waa ku fasaxay ayib taa shardigeed marka waxaa weeyaan sheekhu ardayga inuu ku yirahda kitaabkaasi hay ama caariye ahaan ku hay kow ama hibe ahaan iyo qaadaba oo axaadiitaasi aad iga warinayso kasoo ka naqli ta labaad waxaa weeyaan mid loo yaqaano mujarada cala alijaaza ijaaza lama socoto wuu dhiibay asalkiibuu u dhiibay sheekhu ardaygii kitaabka asalkaabuu u dhiibay ama farac la qaabilsiiyey oo laga saxay farac laga saxay asalkii ayuu sheekhu ardayga u dhiibay kadibna wuxuu odhanayaa haadihi samaacii wa riwaayata an fulaan bas xadii kitaabka aan ku dhibay waxa ku qoran axaadiitii sheekhaygii aan ka wariyey marka iga wari ma oran taasna maxaa laohanaya mujaradatun can ijaaza taa dambe jumhuurtu maysan ictibaarin tixgelin ma leh haddaba marka lagu gudanayo marka la gudanayo xadiidkii sidaa lagu qaatay markan marka la warinayo maxaa la odhanaya ardaygii inta kitaabka loo dhiibay iga wari lagu yidhi markuu doonayo inuu ardaydiisi u sheego muxuu odhanaya hadday tahay tii ijaazadu ay la socotay wuxuu odhanayaa xadaanii fulaanu ijaazatan aw munaawalatan hebel baa ii sheegay ijaazu igu sheegay ama munaawalu igu sheegay waxaa la mid ah ahbaranii ijaazatan aw munaawalatan hebel baa ii warramay ijaazo ama munaawalu igu warramay almunaawalatu wahiya nowcaani wey alawal almaqruunatu bilijaazati waa tii lagu lamaaneeyey ijaazo iyo idan wahiya arfacu anwaaci ijaaza ijaaza noocyadeeda waa midda ugu sarraysa mutlaqan xaalay tahay mid la ilaaqay wa suuratuhaa suuratuyani munaawaladu waxaa weeye an yunaawila shaykhu shaykhu inuu u dhiibo aطaaliba ardayga aslahu kitaabkii asagu u lahay asalka ahaa aw farcan farca waa inuu dhiibaa farcaasoo muqaabalan bihi la qaabilsiiyey bihi ay bilasli asalkaa la qaabilsiyey macnaa laga saxay weeye ayib farca laga saxay asalkii wayaquula an yunaawila shaykhu aaaliba wayaquulu lahu waa inuu ku yidhaahdaa ardaygu sheekha haada sheekhiibaa ardayga ku odhanaya haada kani riwaayatii ay marwiyaatii waa kii aan wariyey can fulana hebel aan ka wariyey ee farwihi cani anna iga wari waa munaawalatun maca alijaaza wey wa shartuhu kaa shardigiisu waxaa weeye an yubqiya aslahu lanna ardaygii mar wuu sii warinayaa marka shardi u ah an yubqiya inuu markaasi ku baaqi yeelo shadu waxa weye an yubqiya sheekhu sheekhu waa ku baaqi aslahu asalkiisii kitaabka asaguu lahaa cinda aalib ardayga caariyatan caari ammaan ahaan waa ugu dhiibaa aw hibatan ismahaan waa inuu ugu dhiibaa aw tamliikan waa inuu mulku siiyaa liyanqula canhu su marka axaadiitii oga soo naqliyo markasta uu warinayaba su oga soo naqliyo waani nooca labaad waxaa weye almujaradatu almunaawalatu almujarada waa munaawalo laga dhartiray cala alijaazati idan iyo marka ogolaansho bian yunaawilahu waa inuu u dhiibo sheekhu ardayga aslahu kitaabka asalka ahaa aw maa shay waa inuu dhiibaa qaama istaagay maqaamahu ay maqaama alasli mukhtasirna xaalu marka ku gaabinayo calaa qowlihi oraahda uu odhanayuu ku gaabsanayaa haadaa samaacii waa kii aan maqlay wa riwaayatii waa kii aan wariyey can fulan hebel ka wariyey bas waxba ku dari mayo walam yuctabar biha lama ictibaarin middan dambe wasuura اladaai bilijaaza aw ilmunaawala marka ijaazo ti aan soo marnay ijaazadii aan soo marnay iyo munaawalada labaduba marka xadiidkii aad ku qaadatay munaawalo ama ijaazo aad warinayso waxaad odhanaysaa xadaanii fulaanun wa suurat اladaai gudashada suuradeeda qaabka gudashada bilijaazati yani xadiidka ijaaza lagu qaatay marka suurada loo gudanayo aw ilmunaawalati kii markaa lagu qaatay munaawalo suurada loo gudanayo waxaa weeye inuu yidhahdo xadaanii fulaanun hebel baa ii sheegay ijaazatan ay biijaazatin buu igu sheegay aw ay bimunaawalatin munaawalu iigu sheegay wakadaa waxaa la mida ahbaranii ah, fulaan hebel baa ii warramay ijaazatan buu igu warramay aw munaawalatan aw naxw daalika aw naxw daalika kaa wax la mid ambaanaa iyo kuwii la midkaha alkhaamis ka shanaad waxaa weeyaan almukaatabatu waa mukaatabo mukaatabo maxay tahay isagaa macneeyey wahiya waxaa weeye mukaatabadu an yaktuba shaykhu shaykhu waa inuu qoro masmuucahu wuxuu u maqlay lixaadirin qof joogu u qorayaa aw qaa'ilin mid maqan buu u qorayaa bikhaihi ayuu ku qorayaa khadkiisii iyo fartiisii aw biamrihi ama amar buu bixinayaa wuxuu ohanaya hebel u qor wa hiya mukaatabada nowcaan laba nooc weeye aydan yani noqonay mar labaad baan mid markaa lagu lamaanayey fi sixati xagga sixada iyo walquwati xagga awoodda milmunawalati bay la mid tahay munaawaladii almaqruunati lagu lamaaneeyey bilijaazati ayay la mid tahay wamujaradatu ta labaad waxaa weeye mid laga dhartira can ijaaza wa xukmuhaa taa xukumkeedu waxaa weeye xukmu lmunaawalati mujarada munaawala mujarada yani markaa la mid tahay can idni idan iyo ogolaansho laga dhartiray wa suuratu ladaa'i suurada markaa lagu gudanaya waxaa weeye xadaanii fulaanun aw kataba ilaya fulaan hebel baa ii soo qoray aw naxu dalika kuwa wax la mid ah qaabka shanaad oo loo taxamulo xadiidka waxaa weeyaan in uu sheekhii u qoro axaadiistii uu ka maqlay sheekhiisii inuu u qoro arday jooga ama arday maqan isagaa u qoraya khadkiisu ku qoraya ama qof booranaya hebeloo u qor hebel cidda loo qoraya ama ha joogto ama ha maqnaato haddaba mukaatabadi laba nooc weeyaan mid waxaa la socota ijaaza la socota xagga sixada iyo awoodana waxay la mid tahay tii hadda aan munaawalay la mid tahay kitaab buu u qoray qof jooguu dhiibay wuxuu yidhi iga weri ama cid maqan buu markaasi u diray kitaabkii wuxuu ku yidhi iga weri maxaa loodhanaya mukaatabatun maca alijaaza waa eh, qoraal cid kitaab loo qoray ama ha joogto ama ha maqnaato oo marka la sii raaciyay ogolaansho loo ogolaanayo inuu markaa ka wariyo sheekha taas waa nooc marka nooca labaad waxaa weeyaan mid laga dhartiray ijaazadii ijaaza lama socoto xukunkeedu wuxuu la mid yahay munaawaladii yani markaasi ijaazo aysan la socon haddaba see lagu gudanaya xadiiaad ku qaatay mukaatabo oo sheekhaada uu ku soo qoray oo saa kugu soo gaaray markaad ardada u sheegaysa maxaad odhanaysaa waxaad odhanaysaa xadaanii fulaanu mukaatabatan hebel baa ii sheegay qaabkee kugu sheegay miyaad ka maqashay maya mukaatabatan wuu ii qoray aw kataba ilaya fulaan aw naxu dalik ayaad odhanaysaa almukaatabatu wahiya waxa weye an yaktuba shaykhu shaykhu waa inuu qoraa masmuucahu wuxuu maqlay waa axaadiistii uu maqlay lixaadirin qof jooga waa inuu qoraa aw qaa'ibin qof maqan waa inuu qoraa bikhaihi khadkiisii iyo fartiisii waa inuu ku qoraa aw biamrihi amarkiisa ayib waa inuu ku qoraa oo asagaa odhanaya hebel u qoraa wahiya mukaatabadu nowcaan laba nooc weeye aydan mar labaad idna aydan noqonay mar labaad maqruunatun mid markaa lagu lamaaneeyey bilijaazati wahiya iyaduna fi sixati xagga markaa sixada asixitaanka iyo walquwati xagga awoodda milumunaawalati bay la mid tahay munaawaladii almaqruunati bilijaaza ijaaza lagu lamaaneeyey wa mujaradatun weyta labaad mid laga dhartiray can ijaaza ijaaza laga dhartiray wa xukmuhaa tan dambe xukumkeedu waxaa weeye xukmulmunaawala munaawalay la xukum tahay munaawaladii almujarada laga dhartiray can idni fasaxa laga dhartiray wa suurat adaa'i suurada lagu gudanayo siiqada lagu gudanayo xadiidka aad ku qaadatay mukaatabada waxaa weeye xadaanii fulaanu mukaatabatan ay mukaataba hebel baa ii sheegay laakiin mukaataba iigu sheegay aw kataba ilaya fulan hebel baa ii qoray aw naxwu dalik kaa wax la mida ah. waxa aliclaamu waa ogeysiis wa iclaamku an yaquula shaykhu shaykhu waa inuu yidhaahdaa ina hada alkitaaba kitaabkani min masmuucaati yani wuxuu ka mid yahay kuwii aan ka maqlay can fulaanin hebel muqhtasiran xaalu ku gaabsanayo calaa daalika arrinkaas Eh, ta lixaad waxay noqonaysaa iclaam siyaqa lagu taxamulo xadiidka eh, uruqda lagu taxamulo xadidka waxa ka mid ah iclaam iclaamkuna waxaa weeye inuu markaasi sheekhu yidhaahdo eh, kitaabkani waan maqlay hebel baan ka maqlay bas kitaabkani hebel baan ka maqlay faqad waa ogeysiis alclaamu wahuwa iclaamku an yaquula shaykhu shaykhu waa inuu yidhaahdaa ina hada alkitaaba kitaabkani min masmuucaati wuxuu ka mid yahay kuwii aan ka maqlay can fulaan hebel aan ka maqlay mukhtasan xaalu ku gaabinayo calaa dalika intaas yani laa yujaawizu dalika intaa ma dhaafinayo ijaaza kuma darayo wax kale kuma darayo asaabic dariiqada toddobaad waxaa weeye oo xadiidka lagu taxamulo alwasiyatu wasiye weeye wahiya wasiyaduna an yuusiya shaykhu shaykhu waa inuu dardaarmaa bikitaabin kitaab waa inuu dardaarmaa cinda mowtihi markuu dhimanayo waa inuu dardaarmaa aw safarihi aw cinda safarihi markuu safrayo waa inuu dardaarmaa liaxadin qof waa inuu dardaarmaa qof fi ladaa'i marka la gudanaya waxaa la odhanayaa awsaa ilaya fulaanun hebel baa ii dardaarmay aw naxu dalika wax lamida laodhanaya awsaa ilaya fulaanun kada wa kada hebel baa waxaasi waxaa ii dardaarmay aw naxu daalika kaa wax la mida ayuu odhanaya nooca toddobaad waa wasiyo wasiyadu waa dardaaran weeye dardaaran weeyaan walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu llah marka sheekh baa dardaarmaya kitaab wuxuu odhanaya kitaabka anaa leh kitaabkaasi anaa leh wuxuu dardaarmayaa kitaab markuu dhimanaya ama uu safrayo wuxuu dardaarmayaa hebel hebeloo kitaabkaasaan ku dardaarmay sida xoolaha baa laisugu dardaarmo hebeloo xoolahaasaan ku dardaarmay markaan dhinto xoolaha adaa waan ku dardaarmay saasoo kale ayuu markaa sheekhu kitaabkiisi u dardaarmayaa markuu dhimanayo ama meel uu qabanayo u safrayo haddaba ardaygii loo dardaarmay kitaabka marka uu gudanayo muxuu odhanaya wuxuu odhanaya awsa ilaya fulaanun kada wa kada hebel baa ii dardaarmay waxaasi waxaasu i dardaarmay ama kaa wax la mid ah ayuu odhanaya marka sheekh baa markaas dardaarankaasi bixinaya cid mucayan uun u dardaarmaya wax kaloo la socdaa marka ma ay jirto kitaabkaasaan ku dardaarmay buu yidhi aaamin kasteed waxa weye alwijaadatu wijaado wey wahiya wijaadadu waxa weeyaan an yajida inuu helo axadun qof xadiian xadii inuu helo aw kitaaban kitaab inuu helo kitaabkaasoo bikhai shaykhin ku qoran ay maktuuban bikhai shaykhin ku qoran oo lagu qoray sheekh fartiisa sheekhaasu yacrifu uu garanayo wayaquul wuxuu odhanayaa fi ladaa'i <clears throat> marka uu gudanayo wajadtu waan helay aw qara'tu waan akhriyey bikhai fulaan hebel fartiisi baan akhriyey aw naxwu dalika wax la mid odhanaya ayb wlmarwiyu midka lagu soo wariyey bilwijaadati wijaada lagu soo wariyey min qabiili munqaici munqaica noociisuu ka mid yahay qabiil macna nooc ba hadda loo jeedaa nooca munqaicu soo gudagelaya wayushtaradu waxaa la shariyaa lisixati alriwaaya bikulin wayushtaradu waxaa loo shardiyaa lisixati riwaaya riwaayadu inay asaxdo bikulli min aliclaami walwasiya mid kastoo iclaamka iyo wasiyada ka mid ah riwaayadiisu inay saxiix noqoto waxaa loo shardiya iyo walwijaada an yakuuna inuu yahay maqruunan mid ku lamaan bilijaazati ijaazo cala asaxiixi yani markaa qowlka sixada badan wijaadadu waa min wajada waa wixii la helay weeye tacriifkana waxay noqonaysaa arday inuu helo xadiid buu helaya ama kitaab buu helaya kitaabkaasi wuxuu ku qoran yahay sheekh uu garanayo fartiisa ayaa markaa qoray ayib inaad hesho marka helitaanka aad heshay kitaabkan ku qoran yanii sheekh aad taqaano khadkiisa ayaa waxaa loo yaqaanaa wijaada helitaankaas waa min wajada wuu helay weeye kitaabka marka aad heshay marka aad wax ka warinayso oo aad cid kale aad siinayso waxaad odhanaysaa wajadtu waan helay aw qara'tu bikhati fulaanin ayaad odhanaysaa waxaa haddaba loo shartinayaa wijaadada iyo wasiyada iyo iclaamka saddexduba waxaa loo shardinaya say markaa waxaa lagu warinaya uu sax u noqdo waxaa shardiya dhammaan ijaaza waa inay la socotaa oo cidda wax ogeysiinaysa iclaanka bixinaysa ama cidda wax dardaarmaysa ama cidda la helaya kitaabkooda waa inay fasax u raaciyaan cidda ay wax ogeysiinayaan ama cidda wax u dardaarmayaan ama cidda helaysa kitaabkooda waa inay yidhaahdaan waan idiin fasaxay naga wariya markaasaad marka waxaa kuu bannaan iclaanka sheekh uu bixiyey wuxuu iclaamka sheekhu ku bixiyey iyo wixii uu dardaarmay iyo wixii aad heshay inaad ka wariso iyadoo laakiin wax ijaaza aysan la socon bimujarad iclaan sheekh baa iclaan bixiyey bimujarad wasiya sheekh baa dardaarmay oo cid mucayan wax u dardaarmay bimujarad alwijaada yani markaa ma ansaxayso in marka wax lagu wariyo ma ansaxayso ayib wlwijaalatu wijaaladu wahiya waxa weeye an yajida inuu helo axadun qof xadiian xadii inuu helo aw kitaaban kitaab inuu helo kitaabkaasoo bikhai shaykhin sheekh hadkiisa ku sugan sheekhaas yacrifu uu garanayo wayaquul wuxuu ohanaya fi ladaa'i marka uu gudanayo wajadtu waxaan helay aw qara'tu waxaan akhriyey bikhai fulaan baan akhriyey aw naxwi dalik walmarwiyu midka lagu soo wariyey bilwijaada wijaada lagu soo wariyey min qabiili munqaici ay min nawci munqaici nooca munqaaca wayushtaradu waxaa loo shardiyaa lisixati riwaaya riwaayadu inay saxiix noqoto bikulli min alclaami wاlwasiyati wاlwijaada saddexduba waxaa lagu soo wariyey inay sax noqoto waxaa shardi ah an yakuuna waa inuu yahay maqruuna mid lagu lamaaneeyey bilijaazati idan calaa saxiix qowlka sixada badan aljarxu wاtacdiilu hada maxaluh halkana culimadu waxay kaga hadlayaan jarx iyo tacdiil wax la yidhaahdo ayib jarxigu wuxuu noqonayaa waa in raawigii lagu tilmaamo oo lagu sifeeyo wax keensanaya in riwaayadiis la aqbali waayo wasfu raawi bima yaqtadii cadama qabuuli riwaayatihi waa in lagu sifeeyaa yani markaa raawigii wax keensanaya inaan riwaayadiis la aqbalin jarxi baa la yidhahdaa oo marka la yidhahda fulaan majruux xadiidkiisii la qaadan mayo cadaaladduna waa cagsi waxay noqonaysaa raawigii in lagu sifeeyo wax keensanaya in la aqbalo riwaayadiisa wasfu raawi bima yaqtadii qabuula riwaayatihi taasay noqonaysaa oo marka la yidhahdo fulanun caadil khalaas xadiiskiisa waad qaadanaysaa yushtaradu waxaa loo shariyaa filjaarixi cidda wax jarxinaysa waxaa loo shariyaa walmucadili iyo cidda cid ammaanaysa waxaa loo shariyaa cidda cid markaa dhaleecaynaysa iyo cidda cid ammaanaysa waxaa loo shariyaa ila jarxigu waa durid weeyaan tacdiilkuna waa cid in la ammaano weeye waxaa loo shariyaa alcilmu cilmi baa loo shariyaa qofka saa yeelaya oo markaasi wax jarxinaya wax yani tacdiilinaya alcilmu waa inuu caalim yahay nin cilmile waa inuu yahay wاtaqwa nin ku sifaysan alla kacabsi waa inuu yahay wاlwarac xalaal miirad nin ku sifaysan waa inuu yahay wasidqi run mid ku sifaysan waa inuu yahay watajanub tacasub tacasub mid markaasi ka dheeraanaya waa inuu yahay nin cid gaar u tacasubaya waa inuusan ahayn wa macrifat asbaabi taskiya waa inuu yahay nin yaqaana asbaabta taskiyada qofka marka la ammaanayo asbaabta markaasi taskiyada waa inuu garanayaa wtajriixi wa asbaab tajriixi jarxiga asbaabtiisa waa inuu yaqaanaa falaa yuqbalaani lama aqbalayo ay aljarxu watacdiil lama aqbalayo ilaa min mutayaqinin qof soo jeeda mooyaane kaasoo caarifin garanaya biasbaabihimaa asbaab aljarxu watacdiil qof garanaya mooyaane qof kale laga aqbali mayo waidaa tacaarada hadday iscaaridaan aljarxu jarxi durid almufasaru la fasiray iyo watacdiilu tacdiil fii raawin waaxidin hal raawi faljarxu jarxigu muqadaman waxaa laga hormarinaya cala tacdiili tacdiilka qaala alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhi qowluhum oraahda ay culimmada odhanayaan ina aljarxa jarxigu laa yuqbalu lama aqbalo ilaa mufasiran xaalu yahay mooyaane mid la fasiro la caddeeyey huwa fii man ikhtulifa waa cidda laisku khilaafay fii tawhiiqihi tacdiilintiisa iyo wa tajriixihi wax ka sheegitaankiisa oo minarwaadda ka mid ah wamaa man juhila oo walam yuclam fiihi aan loo ogayn siwa qwl imaamin imaam qowlkiis waxaan ka ahayn looma oga imaamkaasoo min a'imat alxadiid ka mid ah ayib oo muxuu yahay inahu matruukun inuu yidhi waa matruuku alxadiid aw daciif aw naxw dalik faina alqawla almaqbuula qowlka la aqbalayo qowluhu imaamka qowlkiisa weeye walaa yuaalabu laga dalbi mayo bitafsiiri dalika arrinka inuu fasiro laga dalbi mayo cidda wax jarinaysa iyo cidda wax tacdiilinaysa waxaa loo shardinayaa shuruuddaas waa inuu yahay qof cilmi leh jaahil laga aqbali mayo alla ka cabsi waa inuu leeyahay qof aan alla ka cabsi lahayn laga aqbali mayo waa inuu yahay qof waric ah xalaal miirad ah qof aan markaa xalaal miiranayn laga aqbali mayo waa inuu yahay qof runlow ah kaadib laga aqbali mayo qof mutacasib ah oo cid gaar u qofku waa inuu yahay qof aan tacasubaynin ayib ciddaa markaas wax jarxinaysa wax tacdilinaysa mujarixu waa inuu yaqaanaa asbaab tajriix ninka wax tacdilinaya waa inuu yaqaanaa asbaabta taskiyada waa inuu yaqaanaa ayib waa inuu garanaya asbaab eh, tajriix waa garana falaa yuqbalu ila min mutayaqidin cidda jarxiga laga aqbalaya iyo tacdiilka waxa weeye cid soo jeeda oo garanaysa asbaabtooda waxaasaa loo leeyahay asbaabta waa inuu garanaya qaar baa wax jarxiyey oo markii la weydiiye maxaa ku jarxiseen sababku muxuu yahay asbaab bay sheegeen aan wax lagu jarxin sida qaarkoodba waxaa la yidhi hebel maxaa ku jarxisay markaase wuxuu yidhi waxaan arkaa isagoo faras yar saara ma arkay buu oo cayrinaya sawaadix maha mid kale ba waxa la yidhi hebel maxaa u jarxisay wuxuu yidhi xamaad ibnu salama ayaa lagu sheegay xamaad ibnu salama ayaa agtiisa lagu soo qaaday ninkaas markaasaa xamaad candhuuf buu tufay marka maadaama xamadow candhuuf tufay ninkaas inuusan ku kalsoonayn baa laga qaadanaya sawaadix maaha marka waxaa noocaasoo kale ah wax wax lagu jarxiya maaha marka waa inuu yahay qofku wax jarxinaya asbaabta jarxiga waa inuu garanaya jarxi maxaa keena taskiye maxaa keena waa inuu yaqaanaa haddaba raawigii hadday isku caaridaan jarxi iyo tacdiil waa la jarxiyey oo maala waxa la yidhi waa kadaab waa faasiq waa mutaham bilkadib waa sayi lxifdi waa jarxi waa la fasiray sababuljarxigi waa la sheegay jarxigaa mufasarka ah iyo waxaa iscaariday tadiil tadiil baa ku sugan waa la tadiiliyey jarxina waa ku sugan yahay jarxiga laakiin waxaa u raacaa waa la tafsiirayey waa la fasirayo waa la caddeeyey haddaba waxaa la hormarinaya jarxiga ayaa la hormarinaya lanna insaanku asal waa cadaalad inta laga helayo wax ka naqliya mar haddii la helay wax ka naqliya oo jarxi mufasara la helay haddaba qofkan jarxinaya cindahu ziyaadatu cilmin cilmi dheeraadu hayaa idan jarxigiisa mufasarka la qaadanaya jarxiga mufasarkaa ayaa la qaadanaya maadaama cilmi dheeraada uu la yimid ayib xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi marka ay leeyihiin ina aljarxa laa yuqbal ila mufasaran jarxigu waa in la tafsiiraa waa in la macneeyaa hebel waa majruux waxaa lagu odhanayaa maxaa lagu jarxiyey baadasheeg sababjarxiga muxuu yahay marka mufasar waa inuu yahay oraahdaa ay culimmada odhanayaan waxaa weeye cid laisku hayo ma majruux baa mase waa majruux maaha waa iqo ciddaas weeye cidda la dalbanayo in la fasiro tajriixiisa cid laisku hayo yani ma dhaawacan yahay oo ma baa ku sugan mistacdiil baa ku sugan midka laisku hayo weeyaan tajriixiisa tacdiilkiisa laakiin cid aan aqoonba loo lahayn oo yacni imaam jarxiyey mooyaane wax kal looma oga wax tacdiila looma oga jarxi mooyaane wax kal looma oga imaamkaa tacdiiliyey imaamkaa jarxiyey qowlkiisaa la qaadanayaa marka laba masala ka soo baxaya haddii ay ku sugan yihiin raawigi jarxi iyo tacdiil waa la isku hayaa jarxigii laakiin waa fasiraya keebaa marka la qaadanaya jarxiga mufasarka cid laakiin aan xaalkiisaba la ogeyn baa imaam aimada ka mida jarxiyey soo waadix maaha xaalka noocaasa maxay noqonaysa markaasi in la qaato jarxigiisa khalaas mar haddaan waxba loo ogeyn yacnii walow jarxigaa mufasar buyuusan noqon li'anna jarxiga mufasar waxaan shardinaynaa marka tacdiil ka hor yimaado laakiin haddii aan lahaynba jarxiga wax ka hor yimaada maxaa la odhanayaa wain lam yakun mufasaran waa la qaadanayaa wuxuu sheekhu yidhi raximah ullah tacaarada hadday iscaaridaan aljarxu almufasar jarxigii la fasiray iyo watacdiilu tacdiil fii raawin raawin hadday isku caaridaan waaxidin oo keliya faljarxu jarxigii muqadaman waxaa laga hormarinaya cala tacdiili tacdiilkii qaala alxaafid ibnu xajar raximah wuxuu yidhi qowluhum culimmada oraahday odhanayaan ina aljarxa jarxigii laa yuqbalu lama aqbalay ilaa mufasiran xaalu yahay mooyaane huwa fii man waa cid arrinkaas fii man buu ku saabsan yahay ikhtulifa laisku khilaafa fii tawhiiqihi wa min arruwaati aad xaal ka mid yahay cid lasku hayo ma iqa mase waa majruux weeye cidda markaa la odhanayo jarxigaysa waa in la fasiraa wa ama man juhila cidda jaahil laga yahay walam yuclam fiihi loomana oga siwaa qowli imaamin imaam qowlkiis imaamkaasoo min a'immati alxadiid ka mida ah. oo muxuu yahay qowlkaasi innahu matruukun waa matruuk buu yidhi sabab tarkiga ma sheegin ma fasirin jarxigaas waa jarxi yani mujmal ayaa loo yaqaanaa jarxun mujmal baa la yidhaahdaa ma fasirin aw daciifun ama waa daciif sabab dacfigi ma sheegin aw naxwu dalik aw naxwuhu kaa wax la mid a marka nin jaahil laga yahay oo xaalkiisa aan la ogeyn ayuu imaam wuxuu ka yidhi aimada xadiis ka mid a waa matruuk iyo waa daciif marka sababa tarkiina ma sheegin sabab dacfina ma sheegin waa jarx mufasara maaha faina alqowla almaqbuula qowlka la aqbalayo qowluhu imaamka qowlkiisa weeye oo la odhan mayo fasir lanna waxaan loo haynba tacdiil baan loo hayn ka hor yimaada idan waa la socodsiinaya walaa yuaalabu laga dalbi mayo bitafsiiri dalika arrinkaa inuu fasiro laga dalbi mayo laakiin goormaan ka dalbi lahayn hadduu iska odhan lahaa matruukun ow daciifu iska odhan lahaa ninkii marka la tacdiiliyey intaa ma lagaga hari lahaa waa maya waxaa la odhan lahaa fasir jarxaka tafsiiri lan ninkani tacdiil baa loo hayaa maraatib taskiyati wtajriix hada maxaluha cid marka la ammaanayo la taskiyeynayo ama la jarxinayo taskiyadu maraatib bay leedahay way kala sarraysaa jarxiguna wuu kala sarreeyaa say haddaba u kala sarreeyaan qad jacala sakhaawiyu sakhaawi wuxuu ka dhigay fii sharxi alfiya sharxa kitaabkiisa alfiyada kitaabka alfiyat alciraaqi sharxa uu ku leh fatxulmuqiidka la yidhaahdo wuxuu ka yeelay washaykh akram asindi iyo sheekha akram asindi la yidhaahdo fii imcaani nadar bixari hari nukhbat alfikr kitaabkiisa imcaan nadar hari nukhbat alfikr yani wuxuu sharxayaa nushatu nadarkii buu sharxayaa nushatu nadarkuna waa sharxi nukhbaha marka akram asindi kitaabkiisa imcaan nadarka la yidhaahdo oo nushada uu ku sharxayo asna wuxuu ku yidhi afwan qad jacala sakhaawiyu sakhaawi wuxuu ka yeelay fii sharxi alfiyati wاshaykhu akram asindi fii imcaani nadar bixari sharxi nukhbat alfikr waxay ka yeeleen labadaa sheekh likulli min alfaadi aljarxi waatacdiil mid kastoo ka mida ah alfaadda jarxiga iyo tacdiilka waxay ka yeeleen sita maraatiba lix martabo iyo lix darajay ka yeeleen wahiya maraatibtuna kamaa yelii waa sida markaasi ay kamaa yatii waa sida imaanaysa weeyaan ama kamaa yeli waa sida markaa ina soo xigta weeyaan oo soo socota maraatib tacdiil tacdiilka maraatibtiisa iyo darajaadkiisa alula midda kood ugu sarraysa weeyaane waxa weye alwasfu in lagu tilmaamo raawigii bima dalla wax tusinaya cala almubaalaqati xeeldheeraan aw cubira canhu waa in laga cabiraa wasfiga markaasi lagu tacdiilinayo biafcal waa in laga cabiraa naxw fulaanu awhaqu nnaas hebel dadka ugu iqa badan aw ahbatu nnaas dadka ugu dabdi badan aw ilayhi almuntahaa fi dabdi asaguu ku dhammaado ku intihooday dabdigu iyo xifdigu aw laa acrifu lahu nadiiran cid la mida u garan mayo aw naxu dalik aclaa martaba oo qof lagu ammaano taas weeyaan ta ugu sarraysa waa taas weeye culimada qaar waxay waxaa ka sarraysaa in la waa saxaabi fulaanun saxaabiyun khalaas waa aclaa martaba weeye lanna saxaabadu waa cuduul taa marka laga yimaado ayaa markaas wixii dambe waxay u kala sarreeyaan sidan tanaa ugu sarraysa marka raawi haddii la yidhaahdo waa awhaqu nnaas waa dadka ugu iqada badan ahbat nnaas ilayhi muntaha fi dabdi laa acrifu lahu nadiiran haddaad aragto waa aclaa martaba oo qof lagu ammaano weeyaan kugu filan marka taas aluulaa wahiya aclaaha alwasfu weeye in markaa lagu tilmaamo bimaa dalla waxay tusiyey cala mubaalaqati ku xeeldheeraansho aw cubira canhu waa in laga cabiraa lafdiga lagu ammaanayo biafcal waa ism tafdiil weeye naxwu fulaanu awsaqu naas aw ahbatu nnaas aw ilayhi lmuntaha fi dabdi aw laa acrifu lahu nadiiran aw naxu dalik uma aaniyatu ta labaad waxaa weeyaan naxw fulaanu laa yus'al canhu waxaa ku xigta in laga yidhahdo raawiga marka la ammaanayo fulaanun hebel laa yus'alu canhu lismaba weydiiyaba nin lagu weydiye hebel ka warran markaas waxaat hebel isma weydiiyo khalaas waa tacdiil martabadii labaad weeye uma aaalita ta saddexaad waxaa wahiya maa tu'ukida waa midka lagu tawkiidiyey bisifatin sifo oo ka ah min asifaati daalati sifaatka tusinayay cala tawiiq naxw iqatun iqa aw sabtun xuja xuja aw sabtun daabi aw naxu dalik wa akar maa wujida waxaa ugu badanoo la helay min dalika takraarkaasi waxa weye qowl ibnu uyayna sufyaan ibnu cuyayna orahdiisii uu yidhi xadaanaa camar ibnu diinaar wa kaana iqatan iqatan iqatan iqatan ilaa an qaalaha tis maraat ilaa sagaal goor ayuu markaa yidhi culimadu neefta ku istaagta markaasuu joojiyey ilaa uu sii wadi lahaa iqatan wahaakada almuhim marka almartaba alia maxaa imaanaya waxaa imaanaya almartaba aalia yani alfaada laisku tawjiidiyey iqatun iqa habtun xuja eh, iqatun daabit ayaa marka waxay imaanayaan almartaba athaalia inta la arkay takraarkaasna waxaa ugu badan qowlkaas yani markaas sufyaan ibnu cuyayna isagoo sheekhiisii camar ibnu dinaar tilmaamaya wuxuu yidhi wakaana iqatan iqatan iqatan ilaa sagaal goor buu ku soo celiyey uma araabicatu tan afraad wahiya iyaduna maa cubira canhu waa midka laga cabiray xaggiisa bisiiqatin siiqa laga cabiray siiqadaasoo daalatin tusinaysa cala tawiiqi tadiil tusinaysa in la tacdiilinayo oo cadaalad marka loo nisbaynayo min hayri tawkiidin xaaluu ka maran yahay towkiid lama towkiidin naxwu iqatun aw habtun aw xujatun aw naxwuhu tii ka horrays maxay takraar baa ku jiray tan laakiin takraarkii baa laga reebay wاlxujau xujo aqwaa isaga ka xog badan min aabti abti iyo xuja ninka la fulanun xuja iyo fulanun abtun waxaa ka sareeya xujaa saraysa fulan xujaa ka sarreeya uma alkhaamisatu martabada shanaad waxaa weeye naxw fulaanun saduuq waa run badane aw ma'muun ay saaxibu amaan waa nin markaa ammaano u saaxiiba aw laysa bihi ba'sun sugna aw laa ba'sa bihi basi kuma sugna cinda hayr ibn maciin xaalay ku sugantay ibn maciin hayrkiis agtiisa ibn maciin asagu laa ba'sa bihi wax kaloo asagu u yaqaana oo arki doonnaay laakiin culimmada kale almartaba alkhamisa imaanayaan almartaba alkhamisa ayay imaanaysaa laa ba'sa bihi qaala albadri ibnu jamaaca sheekhaasi wuxuu yidhi fii mukhtasarihi kitaabkiisa mukhtasarkaa oo muqadimada uu ku yani ikhtisaariyey qaala ibnu maciin ibnu maciin wuxuu yidhi idaa qultu haddaan idhaahdo fi raawi taskiyeynay haddaan laa ba'sa bihi dhaho aw laysa bihi ba'sun ama aan dhaho laysa bihi ba'sun fa huwa iqatun kaasi waa iqo marka asagu ibnu maciin laa ba'sa bihi waxay la martabo tahay almartaba alraabica iqatun habtun xujatun ayay la martabo tahay culimmada kale laakiin maxay noqonaysaa almartaba alkhamisa taa marka wanaasaa u ogaataa uma asaadisatu talixaad wahiya talixaad maa shay weeye ashcara ku dareensiiyey bilqurbi in dhowaansho ayuu ku dareensiya in loo dhow yahay min atajriixi taciif la tadciifinayo raawigii wahiya martabadan huwa inoo qorna wax badan ay ku fiicanta wahiya wahiya martabadani adna almaraatibi maraatibta waa midda ugu dhowaanshaha badan adna almaraatibi maraatibta waa midda ugu hoosaynta badan weeye naxw fulaanun laysa bibaciidin can asawaab ayaa la odhanaya hebel saxda kama foga weligii saxda kama fogaado aw shaykhun hebel waa sheekh wada sheekh ammaan bayba noo tahay soo maha marka waa meesha ugu hoosaysa weeye aw yuctabaru bihi xadiidkiisa waa la ictibaariyaa bimacnaa shaahid baa loo soo qaataa in wax kale marka lagu xoojiyo makhraati ahaan baa loo soo qaataa yuctabaru bihi aw shaykhun wasat waa sheekh dhexdhexaad ah aw rawaa canhu naas dadku way ka wariyaan aw saalixu lxadii yani waa saalixu lxadii xadiidkiisu waa ayay geynayaan oo saduuqun iyo ayay markaa kala martaba dhigayaan saalixuxadii oo yugtab xadiiu xadikiisi waa la qoraya si markaa loogu ego kuwa kale axaadiitooda aw muqaarib alxadii xadiikiisu uu dhow yahay liaxaadii iqaat nimanka iqaatka axaadiitooda ay soo wariyaan ayuu u dhow yahay xadiikani marka muqaaribxadiikana waxay kala martaba dhigayaan tii bay ka dhigayaan qaarkood aw suwaylixun waa saalix yar weeye aw saduuqun in sha allah waa run badane in sha allah saduuqun haddii la ilaaqo waa almartaba alkhaamisa waa naga soo marnay laakiin in sha allah marka lagu daro waxay noqonaysa almartaba saadisa aw arjuu anlaa ba'sa bih ay arjuu waxaan rajaynayaa anlaa ba'sa bih ay annahu laa ba'sa bih inaan wax dhiba ku sugnay aw naxwu dalika qaala sakhaawiyu sakhaawi wuxuu yidhi uma ina alxukma xukumka la xukumayo fii ahli hadihi almaraatib maraatibtan aan soo marnay xukumka la siinayo waxa weeye al alixtijaaju in la xujaysto biahli اlarbaci اlwal afartan hore in la xujaysto xadiidkay soo wariyaan oo minha ka mida maraatibta maxay yihiin tii ugu horraysay ahayd awhaqu الnaas iyo tii ku xigtoo iqatun iqatun iyo tii labaadoo ahayd laa yus'alu canhu iyo tii saddexaadoo ahayd iqatun iqa iyo tii afraadoo ahayd iqatun aw sabtun afartaa sikaa wuxuu yidhi waa la xujaysanayaa xadiidkay soo wariyaan waa la xujaysanayaa wuxuu noqonayaa saxiixun lidaatihi buu noqonayaa wa ama alatii bacdaha midda ka dambaysa waa almartaba alkhaamisa weeyaane fainahu laa yuxtaju la xujaysan mayo biaxadin min ahlihaa qof ka mida kuwa yani markaa lagu sifeeyey sifaatkaasi lama xujaysanayo walaakin yuktab xadiiu xadiidkiisa ayaa la qorayaa wayukhtabaru waana la ikhtibaarayaayo waa la jirabaya waa la eegaya yani xadiikiisu sida uu yahay iska qaadan maya cala ilaaq waa la eegaya marka la eego waxaa ka soo baxaya in la aqbalo iyo inaan la aqbalin laakiin kuwii hore xadiikooda lama ikhtibaaraynin waa la iska qaadanayin sowaadix ma wa ama asaadisata lixaad faalxukmu fii ahliha xukumka la xukumayo ahalkooda ahalka u saxiiba martaba saadisa duuna waxay ka sokayaan xukumka ahl alatii qablahaa tii ka horeysay oo almartaba alkhaamise ahayd ahalkeeda xukumkii la siiyey way ka hoosaysaa wa bacduhum qaar culimmada ka mid ah wa bacduhum qaarkoodna oo yani markaa raggii lagu sifeeyey oo la dhigay martabadii shanaad yuktab xadiiu xadiikiisa waa la qorayaa maxaa loo qorayaa lilictibaari ay lilistishhaad shaahid ahaan baa loo qoraya in wax lagu xoojiyo duuna ikhtibaari dabdihim ayagoo markaa xifdigoodii aan la imtixaamaynin maxaan loo imtixaamayn liwuduuxi amrihi arrinkoodaaba iska cad fiihi fi dabdi dabdiga meeshii ka jooga waa iska cadda marba haddii la yidhi maalan fulaanu laysa bibaciidin can asawaab iyo shaykhun iyo yuctabaru bihi iyo shaykhun wasat dabdigoodu inuu markaa uusan taam ahayn waa la garanayaa marka maraatibtaas lixda ah ayuunbaa markaa qof lagu taskiyeeyaa ruwaadoo dhan xadiiska soo wariyey oo markaa la taskiyeeyey lixdaa boos midun bay gelayaan afartaa hore marka hadal ma leh labadaa dambe ayuumaa markaasi xoogaa wax ku sugan yihiin waana sida imaamu sakhaawi uu noo sheegay afarta hore xukumkoodu waxaa weeyaan in la xujaysto midda shanaadna lama xujaysanayo laakiin waa la qorayaa xadiidkiisa waana la ikhtibaarayaa marka la ikhtibaaroo markaasi iqaadka loo eego xadiidkoodii hadduu markaa mukhaalif noqdona waa la isaga tegaya hadduu waafaqana markaasi waa la qaadanayaa ikhtibaarkaasa markaa xukunka la siinayo ayuu ka soo baxaya martabada lixaad oo ugu dambaysana yani agga martaba ahaan way ka hooseeyaan almartaba alkhamisa way ka hooseeyaan raggii martaba alkhamisa waa ka hooseeyaan xadiidkooda waxaa loo qoraya ictibaar ictibaarku waxaa weeye in xadiidka lagu xoojiyo ayuunbaa loo qoraya oo markaasi wuxuu noqonayaa xasanu lighayrihi ayuu markaa noqonaya laakiin dabdigooda lama ikhtibaarayo ayb qaala badr ibnu jamaaca wuxuu yii fii mukhtasarihi qaala ibnu maciin ida qultu haddaan dhaho fi raawi laa ba'sa bihi aw laysa bihi ba'sun fahuwa iqatun kaa iqa wey wahaada arrinkaasna yani qowlkaasna khabarun waa war oo minhu min ibnu maciin xaggiisa ka ahaada can nafsi nafsi uu ka warramayo wanaxwu kaa la mida ayaa wuxuu ku sugnaaday fii muqadamati ibnu salax buu ku sugnaaday hadalka hadal la mida ayaa waxaa ku sugan muqadamati ibnu salax uma saadisato lixaad wahiya maa mid weeyaan ashcara dareensiiyey bilqurbi dhowaansho loo dhow yahay min atajriix tadciif loo dhow yahay wa huwa ama wahiya martabadani adna almaraati maraatibta midda ugu hoosayso weeye naxw fulaanun laysa bibaciidin can asawaab hebel sawaab saxda kama foga aw shaykhun shaykh weeye aw yuctabaru bih ee yustashhadu bihi xadiidkiisa shaahid baa loo soo qaataa in wax kale lagu xoojiyo aw shaykhun wasat waa shaykh dhexdhexaada weeye aw rawaa canhu baa ka wariyey aw waa wanaagsan yahay waanaga sheegnay martabada shanaad qaar baa geynaya aw yuktab xadiiu xadiikiisa waa la qoraya aw muqaaribaalxadiii xadiikiisu uu dhow yahay yuu dhow yahay biaxaadii iqaat buu dhow yahay martabada khaamisay qaar geynayaan midka sidan lagu sifeeyo aw suwaylixun waa saalix yar weeye waa tashiiru saalix aw saduuqun waa run badana insha allah marka lagu daro haddii laakiin saduuq la ilaaqo waa almartaba alkhaamisa aw arjuu waxaan rajaynayaa an laa ba'sa bihi ay annahu laa ba'sa bih inaan wax dhiba ah ku sugnayn aw naxwu dalik qaala sakhaawiyu sakhaawi wuxuu yidhi uma ina alxukma xukum la xukumayo fii ahli hadihi almaraatib maraatibtan ahalkooda xukumka la siinayo waxaa weeye alixtijaaju xujaysi biahli alarbaci aluwal afartii hore in markaasi ahalkooda la xujaysto xadiidka ay soo wariyaan oo minhaa ka mida maraatibta wa ama alatii bacdaha midda ka dambaysa afarta hore waa almartaba alkhaamise fainahu laa yuxtaju lama xujaysto biaxadin min ahliha mid ka ahalka martabada khaamisada lama xujaysto walaakin yuktab xadiiu xadiikiisi waa la qoraya wayukhtabar waana markaasi ikhtibaar baa markaa laga qaadaya wa ama saadisata lixaad faalxukmu fii ahliha xukumka la xukumayo ahalkeeda duuna xukmi ahli latii qablaha waxay ka sokeeyaan xukumkii tii ka horaysay ahalkeedii xukumkoodii way ka sokaysaa wa bacduhum culamada qaar ka mida wa bacduhum qaar ka mida martaba ku sugan qaarkood yuktab xadiiu xadiikiisa waa la qoraya lilictibaari istishhaad ayaa loo qoraya oo kuwa kalea loo eegaya si markaa loogu xoojiyo duuna ikhtibaari dabdihin ayagoo markaasi aan markaasi la ikhtibaaraynin oon la imtixaamaynin xifdigooda limaada liwuduuxi amrihim arrinkooda iska cad oo fiihi dabdiga ku saabsan dabdigooda inuusan xoog lahayn way ka muuqataa waxaa lagu sifeeyey bay ka muuqataa maraatib uljarxi jarxiga maraatibtiisa mar haddaan garanay tacdiilkiisi ammaantu inay maraatib leedahay jarxigu iyo duritaankuna maraatib buu leehay alula midda ugu horaysa waxaa weye wahiya iyaduna waa tan ugu xun weeyaane waxa weeyaan maa dalla wuxuu tusiyaa al almubaalaqati ku xeeldheeraansho naxwu fulaanun akdabu nnaasi fulaan akdabu nnaas weeye dadkaasa ugu been badan aw ilayhi lmuntaha fi lkadib ama been baa ku dhammaatay aw huwa ruknu lkadib beenta ayuu tiir u yahayba beentaaba ku tiirsan aw macdinuhu waa beentii booskeedi weeye waa meesha ka soo baxaysay beentu aw naxu daalik kaa wax la mid ah marka waa meesha ugu sarraysa weeyaan haddii awsaafta lagu sifeeyo akdabu nnaas ilayhi lmuntaha fi lkadib ruknu lkadib macdinu lkadib macdinku waa makaanka weeye beentu meeshay ka soo baxaysa makaankeediiba waa hebel waa meesha ugu darnayd weye uma aaniyatu ta labaad waxaa weeye martabada labaad oo jarxiga marka ka mida ah maraatibtiisa maa duuna daalika Eh, waa inay sitamlad haba koobsato cala almubaalaqati ku xildheeraansho naxw fulaanun halka nun baa ka dhacsan fulaanun dajaal hebel waa been badane aw kadaab waa la mid aw wadaac waa la mid waa mid xadiiska aad u dejiye weeyaan oo aad u been abuurta nabiga ugu been abuurta calayhi salatu wasalaam wakada waxaa la mida yadacu lxadiid xadiidku dejiya ow yakdibu been buu sheegaana waa la mid intaasna waa martabada labaad bay noqonayaan uma aaliatasdexaad waxaa weeye almartaba saadisa naxwu fulaan mutaham bikadib fulaan mutaham bilkadib oo kale weeye hebel been baa lagu tuhmaysta aw alwaci mutaham bilwadci wadci baa lagu tuhmaysta aw yasri alxadii xadiiku xalaa yasriq alxadiid waxaa loo isticmaalaa inuu sheegto ciduusan waxba ka maqlan inu wax ka maqlay cid buu wax ka werinayaa cidda uu ka werinaya waxba kama maqal waxaa loo yaqaanaa fulaanun yasriqu alxadiid baa markaa la odhanayaa xadiidku hebel riwaayadiisu way dhacsantahay saaqit riwaaya aw matruukun waa mid laga tegey aw haalikun waa halaagsamay aw daahibulxadii xadiikiisu waa laga tegey waa miduu tegey xadiikiisi baa tegey bimacnaa ninkaasi waa laga tegayoo waxba lagu fali mayo yani daahibulxadii baa laodhanaya xadiikiisi baa tegey bimacnaa waxba laga soo qaadi mayo xadiikiisi waxba lagu fali hadduu kun xadii wariyo waxba laga soo qaadi mayo aw taraku waa isaga tageen aw laa yuctabaru bihi ay laa yustashhadu bihi shaahid looma soo qaato in wax lagu xoojisto aw laysa biiqatin iqa maaha aw naxu dalika iyo kuwa wax la mid ah kuwaasna waa martaba saddexaad bay imaanayaan uma araabicatu midda afaraad waxaa weeye naxu fulaan rudda xadiiuhu hebel xadiiskiisi waa la radiyey aw marduudulxadiii xadiikiisi waa la radiyey aw daciifun aad buu daciif u yahay aw waahin bimaratin hal mar buu daciif yahay bimacnaa iskuma khilaafsana calaa qowlin waaxid yani calaa qowlin waaxid bay culimmadu ka leeyihiin inuu ninkaas uu yahay waahi alxadiid marka waahin bimara ay daciifun qowlan waaxid ay la khtilaafa fiihi laiskuma haya kaasi culimadu hal qowl bay ka leeyihiin marka waxa lagu ohanaya waahin bimara hal mar ayuu marka wuxuu yahay mid daciif ah waahinkuna waa daciifka weeye aw taraxuuhu ama way tuureen aw laa yuktab xadiiu xadiidkiisa lama qoro maxaan loo qoraynin lilistishhaad in markaasi shaahid iyo makhraati laga dhigto oo wax ka lagu xoojiyo looma qoro xadiikiisa aw laa taxilu riwaayatu canhu ma bannaan in wax laga wariyo kaas xalaal maha in wax laga wariyo aw laysa bishayin kaasi waxba maahan shayna maahan cinda hayr maciin xaalay tahay mid ku sugan ibn maciin hayrkii agtiisa qaala sakhaawiy sakhaawi wuxuu yidhi fii sharxi alfiya alfiyat alciraaqi sharxeeda wuxuu ku yidhi qaala ibnu qaaan ibnu qaaan wuxuu yidhi ina bna maciin sheekha ibn maciin la yidhaahdo idaa qaala hadduu yidhaahdo fi raawi raawiga hadduu ka yidhaahdo laysa bishayin hadduu yidhaahdo yuriidu wuxuu u jeedaa ana axaadiiahu qaliila way yar tahay ayuu u jeedaa wanaxwuhu kaas wax la midana kaainun wuxuu ku sugan yahay fii muqadimati lfatxi fatxilbaariga muqadimadiisa hadsaariga ayuu ku sugan yahay hadsaari fii muqadimati saxiix buhaari taasna waxay noqonaysaa martabada shanaad bay noqonaysaa martabada hanaad ayay noqonaysaa fulan xadiikiisa waa la radiyey waa marduudulxadii waa daciifu jiddan waahin bimara araxuuhu waa la tuuray lagu noqon mayo waa la tuuray xadiikiisa la qori mayo in wax laga wariya xalaal maahan waxbana maahan laysa bishay ibnu maciin asagu laakiin wuxuu u jeedaa laysa bishayin bimacnaa qaliilulxadii buu ujeedaa qaliilulxadii ayuu u jeedaa waa inagii soo marnay laysa bihi basun anagi soo marray inuu ujeedo asagu iqatun inuu ujeedo marka waa isilaaxaad khaas ah isilaaxaadkaasi si gaara ah ayaa iyaga n loo qaybaya caam laga dhigi mayo eh, marka imaam sakaawi raximah ayaa markaa tilmaamay ibnu maciin asagu hadduu yidhaahdo raawiga hadduu ka yihahdo laysa bishay wuxuu u jeedaa axaadiistiisu way yar tahay yani arrinkaas wax la midana waxay ku sugan tahay eh, muqadimada saxiixulbukhari bay ku sugan tahay uma alkhaamisatu yani tan shanaad martabada shanaad waxa weye naxw fulaan laa yuxtaju bihi hebel lama xujaysto aw dacafuuhu way daciifiyeen aw mudarib alxadii xadiikiisi baa iska hor yimid mudarib waa iska hor waa isgaraacay ayib wuxuu warinaya wax markaa iska hor imaanaya aw daciifun waa daciif hebel waa daciif aw lahu maa yunkar wax la inkiro oo la diido ayuu leeyahay aw lahu manaakiir manaakiir cinda hayr bukhaari laakiin xaalay ku sugan tahay bukhaari yani hayrkii agtiisa xaalay ku sugan tahay oo munkarxadii asagu wax kaluu yaqaanaa culamada inoo sheegaya qaala axaafi dahabi shamsudiin adahabi wuxuu yidhi fi miizan miizan ictidaal waa kitab magaciisa weeyaane kitaabkiisa miizan ictidaalka wuxuu ka yidhi fii tarjamati abaan ibnu jabala alkuufi markuu u tarjamaynaya dahabi sheekha la yidhahdo abaan ibnu jabala alkuufi abaan ibnu jabala alkuufi wa sulaymaan ibnu labadaas markuu u tarjamaynayay imaamu dahabi kitaabkiisa miisaan ictidaalka wuxuu yidhi ina albukhaariya bukhaari qaala wuxuu yidhi kullu man qultu fiihi cid kastoo aan ka dhaho munkarulxadiid laa taxilu ariwaayatu canhu laa taxilu xalaal maahan alriwaayatu werin canhu xaggiisa wax laga wariyo martabada shanaad waxaa weeye fulaan laa yuxtaju bihi ama waa la daciifiyey ama xadiidkiisaa iska hor imaanaya ama waa daciif ama wuxuu leeyahay maa yunkar wax lagu diido maya manaakiir buu leeyahay eh, munkaru xadiidka asagoo imaam albukhaari agtiisa yani wuxuu u mar hadduu ku sheego fulaanun munkaru lxadiid yani xalaal maaha in laga wariyo marka labada nin abaan ibnu jabala alkuufi iyo sulaymaan ibnu daawuud alyamaami imaam albukhaari markuu u tarjamaynayey eh, wuxuu ka yidhi cid kastoo aan dhaho munkarulxadii in wax laga wariy ma banaana lagama warin karo uma saadisato lixaad qaala xaafid dahabi fi miisaan fi tarjamati aban mujabal alkuufi wa sulaymaan ibn daawuud alyamaani wuxuu yidhi imaamu dahabi nimankaa tarjamadooda markuu u wuxuu yidhi wuxuu soo naqliyey hadalka bukhaari oo muxuu yahay ina albukhaariya bukhaari qaala wuxuu yidhi kullu man qultu fiihi cid kastoo aan markaa ka idhaahdo munkar xadii laa taxilu riwaayatu canhu in laga wariye markaas xalaal maahan uma almartaba asaadisa wahiya tani ashaluhaa waa midda ugu sahlan weeye naxw fulaanun fiihi maqaal weeye fulaanun hebel fiihi waxaa ku sugan maqaalun dacfi baa ku sugan aw adnaa maqaal dacfi meeshii ugu hoosaysay baa ku sugan aw yunkaru maratan wayucrafu ukhraa fulaanun yunkaru marata hebel mar waa la diidaa wuxuu soo wariyo wayucrafu ukhraa mar kalena waa la gartaa wuxuu soo wariyo bimacnaa marna waa la diidaayo wuxuu keenaa wax aan la fahmi karin oo la diido marna wuxuu soo wariya wax la garanayo waafaqsan axaadiidtii markaasi culimmada kale marka maxaa la odhanayaa yunkaru maratan wayucrafu ukhraa marka la diiday waxaan ula wax khilaafsan axaadiitii markaasi la yaqaanay wax lagu dafiro oo lagu diido ayuu soo wariyey wayucrafu ukhran waxay noqonaysaa wax la garto inuu sawaab yahay ayuu soo wariyaa marka waxay noqonaysaa marna wax saxuu soo wariyaa marna wax qaldan buu soo wariyaa yunkaru maratan wayucrafu ukhra aw laysa bidaaka kaas maahan laysa bidaaka aw laysa bilqawiyi qawi maahan aw laysa bilmatiini matiin maahan aw laysa bixujatin xujo maahan aw laysa bicumdatin mid la cuskada maahan aw laysa bilxaafidi xaafid maahan aw fiihi shayun shay baa ku sugan aw fiihi jahaala jahaala ku sugan aw sayiu lxifdi xifdigiisaa xun aw layinu lxadii xadiikiisaa xadiidkiisa ayaa jidhicsan aw fiihi liinun dabacsanaan baa ku sugan wa minhu waxaa ka mid ah martabada lixaad qowlahum oraahda ay yidhaahdeen fulaanun takalamuu fiihi hebel way ka hadleen aw hebel nadar iyo dayma ku sugan aw sakatuu canhu way ka aamuseen cinda hayr albukhaariyi xaalay ku sugan tahay bukhaari hayrkii agtiisa bukhaari cid aan ahayn hayrkii ee agtiisa ku sugan tahay oo bukhaari asaga wax kale u yaqaanaa sakatuu canhu qaala alxaafid alciraaqi xaafid alciraaqi wuxuu yidhi fii sharxi alfiya fii sharxi alfiyatihi alfiyadiisa sharxeeda wuxuu ku yidhi fulaanun fiihi nadar aw fulaanun sakatuu anhu xaataani cibaarataani waa laba cibaaro waa laba weerood yaquuluhuma albukhaariyu bukhaari baa markaasi yani markaa sheega yuu ka yidhaahdaa fii man tarakuu xadiiahu cidda xadiikiisa ay ka tageen culimmadu ba wuxuu odhanayaa sakatuu canhu ayuu odhanayaa ama fulaanun fiihi nadar buu odhanayaa lanna culimadu waxay yidhahdaan bukhaari kaana latiifa alcibaara isticmaali jiray dabacsan ayadoo marka culimmadu ninkaas uu cibaarada laiifan u isticmaalay marka loo ego culimmadu siday marka u jarxinayaan uu hadal shadiida uu yahay marka kaan laiif cibaara fi jarxi markuu wax jarxinayo cibaaro dabacsan buu isticmaali jiray ayb marka fulaanu fiihi nadar iyo fulaanu sakatuu canhu isagu wuxuu u yaqaanaa yani markaas ninka xadiiskiisa laga tegey bimacnaa waxba aan laga warinaynin ayuu u yaqaanaa qaala sakhaawiyu sakhaawi wuxuu yidhi fii sharxi alfiya alfiyat alciraaqi sharxa u sharxay oo fatxulmuqiidka loo yaqaano wuxuu ku yidhi uma alxukmu xukumka la xukumayo fii ahli hadihi almaraatib maraatibtaa iyo darajaadkaasi xukumka la siinaya waxaa weeye annahu laa yuxtaju lama xujaysto biaxadin mid oo min ahli alarbac alwal ka mid ah min ahli alarbaca afarta kuwa ahalka u ah afartii alwal ee horreeyey oo minha ka mid a maraatibta hore kasoo bilow midda koobaad midda koobaad ka bilow ilaa tan afaraad lama xujaysanayo walaa yustashhadu biha shaahidna loo soo qaadan mayo walaa yuctabaru la ictibaarin mayo bimacana laa cibrata lahu wax ictibaara ma leh wujuuduhu ka cadami inuu joogo inuu maqan yahy waa isku mid wa kullu man dukira fi alkhaamisati cid kastoo lagu sheegay martabada shanaad wasaadisata lixaad yuctabaru bixadiii xadiidkiisa waa shaahid baa loo soo qaada ay yukharaju lilctibaar eh, ictibaar baa markaa loo soo qaadanaya bimacnaa si loola eego kuwa kale axaadiidtooda oo marka shaahid looga dhigto ayaa loo soo qaadanaya marka lixdaa martabo afarta hore hadalko yani markaasi axaadiidta ay soo wariyaan waxa weeyaan lama xujaysanayo mid ka mida ah afartaasi afartaas yani waxaa kow ka ahaa akdab الnaas ayaa ka mid ahay tii koobaad dajaal ta labaad fulaan muntaham bilkadib ta saddexaad ta afaraad rudda xadiiu ow marduud ulxadii afartaasi waxay noqonayaan in markaasi aan la aqbalin xadiikooda aan la xujaysanin mid ka mid ah tan shanaad oo ah fulaanu laa yuxtaju bihi iyo dacafuuhu iyo mudarib ulxadiid iyo kuwa la midkaa iyo ta lixaad oo ah fulaanu fiihi maqaal iyo adnaa maqaal iyo yunkaru maratan wa yucraf iyo kuwaasi yani waxay noqonayaan in loo soo qaato shaahid yani in xadiidka lagu xoojiyo ayaa loo soo qaataa annaga soo marnay shaahidka iyo yani markaas mutaabacada annaga soo marnay marka shaahidka waxa weya xadiidkii xadiid kale markaas ayaa markaasi lagu xoojinaya oo lagu quweynaya oo xadiidkaasi xadiidka kale lagu xoojiyey haddii mid kale uu caarido oo xujada aan haysanin kana la hormarinaya qaala sakhaawiyu sakhaawi wuxuu yidhi fii sharxi alfiya uma alxukmu fii ahli hadi lmaraatib maraatibta kuwa ahalka waa in la xukumo waxaa weeye xukumkaasi annahu laa yuxtaju la xujaysan mayo biaxadin midoo min ahli arbac aw min ahli hadihi alarbac ka mida afartan yani martabo ahalkooda arbacadii aluwali ee hore oo minha ka mida maraatibta walaa yustashhadu bihi shaahidna loo soo qaadan mayo walaa yuctabaru cibrana ma leh tixgelinna ma leh ictibaar iyo tixgelinna wakulu man dukira fi lkhaamisa cid kastoo lagu sheegay martabada shanaad wasaadisata lixaad yuctabaru bixadiiii xadiikiisa waa la ictibaarin waa la tixgelin ee yukharaju lilictibaar waxaa loo soo saarayaa lilictibaari ay lilistishhaad si markaa shaahid looga dhigto xadiidka loogu xoojiyo asilatun watamaariin yani casharadaan soo marnay ayay markaa culimadu waxay ka soo saareen su'aalo iyo tamaariin kow maa hiya anwaacu lkhabar biictibaari muntaha noocyada khabarka sheeg marka laga eego meeshu ku dhammaanayo wa kam anwaacu marfuuc marfuuc noocyadiisu waa imisa wadixa bitamiili tusaalayaal ku caddee waman huwa saxaabi saxaabigu waa kuma wabima tucrafu suxbatu saxaabinima maxaa lagu gartaa qofkan inuu saxaabiya maxaa lagu gartaa waman huwa ataabiciyu taabicigu waa kee waman almukhadaramuuna almukhadramuun waa kuwee wahal hum min asaxaaba aw taabiciin maaabadasaxaabada ka mid eh, yihin mataabiciinta ka mid yihiin tan labaad waxa weye ma huwa alcaali caali muxuu yahay wanaail naazil muxuu yahay wamaa anwaacu kulli minha mid kastoo ka midana noocyada ay yeelanayaan maxay noqonayaan wamaa hiya almuwaafaqatu walbadelu walmusaawaatu walmusaafaxa waxaad tacriifinaysaa muwaafaqo iyo bedel iyo musaawa iyo musaafaxo ta saddexaad waxa weye carif tacriifi alaqraan aqraan muxuu yahay tacriifi walmudabaj mudabaj tacriifi wriwaaya akaabir cal asaakir tacriifi kuwa waaweyn riwaayaday ka warinayaan kuwa yaryar wa cagsi daalika kaa arrinkaa cagsigiisna tacriifi oo riwaayat alasaakir can akaabir wsaabiqa wlaaxiqna tacriifi saabiqi laaxiq maxaa loo jeedaa walmuhmala muhmalna tacriifi uma adkur waxaad seegtaa maa tacrifu waxa aad garanaysid can fawaa'idi hadi anwac noocyadaasi in la barto fawaa'idda laga helayo ayib waxaad ka garanaysa sheek afar maa xukmu lmarwiyi muxuu noqonayaa xadiidka xukumkiisa alladii ankara shaykhu riwaayatahu kaasoo shaykhu uu dafiray riwaayatahu canhu in laga soo wariyey xadiidka shaykhu uu yidhaahdo laygama warin muxuu noqonayaa ma la aqbali mise waa la radinaya wa hal inkaaru shaykhi shaykhu inuu ku diido ardaygii yaqdaxu fii cadaalatihi ardaygii cadaaladiisi ma dhaawacaysaa wa hal inkaaru shaykhi shaykhu inuu diido xadiidkii oo uu yidhahdo xadiidka laygama lagu dhaawacaya aw fii cadaalati raawi canhu midka ka wariya cadaaladiisu miyaa lagu dhaawacaya ardaygii ka wariya isaga wama huwa almusalsalu musalsal muxuu yahay wamaa faa'idatu tasalsul maxaa laga faa'iidayaa tasalsulka waman almuttafiqu wlmuftariq muxuu yahay wlmu'talifu wlmukhtalif muxuu yahy oo min alasmaa'i ah wamaa faa'idatu kulli nowcin nooc kasta maxaa laga faa'iidayaa shan ma almuraadu bitaxamul alxadiii maxaa loo jeeda taxamul alxadiid wa adaa'ihi adaa' alxadiid maxaa loo jeedaa wamaada yushtaratu fii kullin adaaga iyo taxamulka mid kasta maxaa loo shartiyaa udkur sheeg bacda turuqi taxamul duruqda xadiidka lagu taxamulo qaababka xadiidka loo taxamulo sheeg oo loo xambaaro wa siyaq iyo alfaadda almustacmal la isticmaalo fil adaa'i marka aad gudanayso siiqo kastaba markaad ku soo qaadato markaad taxamusho yani waxay leedahay siiqo lagu guto marka siiqooyinka loo isticmaalana sheeg fil adaa'i xagga gudashada muwadixan xaalaad caddaynayso xukma ariwaayati riwaaya xukumkeeda bikulli min in wax lagu soo wariyo iclaam iyo wasiyo iyo wijaado xukunkeedu muxuu noqonaya ta lixaad wamaa yushtarau maxaa loo shariya fii kulli min aljaarixi walmucadil cidda wax jarxinaysa iyo cidda wax tacdilinaysa maxaa loo shariyaa wamaa xukmu ljarxi watacdiil jarx iyo tacdiil xukunkoodu muxuu yahay idaa tacaaradaa markay iska hor yimaadaan ta hanaad toddobaad waxay noqonaysaa asu'aal saabic udkur waxaa sheegtaa maraatib aljarxi watacdiil jarxiga maraatib buu leeyahay sheeg tacdiilku maraatib buu leeyahay sheeg mubayanan xaalaad caddaynayso xukma ahli hadihi almaraatib maraatibtaasi kuwa marka ahalka u ah xukunkooda uma wadax waxaad caddaysaa almuraada biqowlihim muraadka ay markaasi ay ka leeyihiin oraahda laa ba'sa bihi aw laysa bishayin cinda ibna maciin ibna maciin muxuu u yaqaana laa ba'sa bihi iyo laysa bishayin wlmuraada waxaad kaloo caddaysaa almuraada muraadka ay ujeeddada ay ka leeyihiin biqowlihim oraahda ay odhanayaan fulaanun fiihi nadar maxay ujeedaan wasakatuu canhu way ka aamuseen cinda buhaari buhaari muxuu u yaqaanaa halkaa inoo joogo wallah aclam